الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ولما اشتد أذى المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن حتى يقول لأحدهم اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم <clears throat> waxaanu ku soo jiray kitaabkii zaad ulmacaadka ah mujalladka saddexaad asiira walmaqaazi walbucuud wasaraaya ayaynu ku soo jirray muqadimadii dheerayd ee ku saabsanayd arartii way soo dhammaatay kadibna wuxuu bilaabay dacwadii iyo diintii nabigu markuu ummadda u bandhigay ee uu muujiyey dhibkii ka hor yimid oo uu la kulmay suubanuhu qaybo ka mida iyo saxaabadu marka fannigaa marka siyarka wuxu isku dayay imaamku inuu khulaaseeyo nuxurkana uu ka beegsado tafaasiisha taariikhda wakhti badan ma uu ku bixinayo laakiin masaa'ilka diiniga ah ama ku lugule ruuxa caqiidadiisii iyo waxqabadkiisii taabanayana dhibkii nabigu uu la kulmay iyo si uga gudbay ayuu awoodda badan ku bixinaya raxmat ullahi tacaala calayh walama ishtadda markuu daraaday ada mushrikiina mushrikiintii dhibkoodii calaa man aslama uu ku daraaday dadkii islaamay dhibkay gaaladu u geysanaya markuu kordho oo loo adkeysan waayo wa futina la imtixaanay man futina minhu dadkii la imtixaanaya saxaabada ahaa xataa yaquulu ilaahay gaaladu ku yidhahdaan liaxadihim axadi saxaaba markay ciqaaba hayaan oo ay garaaca hayaan hayaanba waxay ku odhan hayaan allaatu waalcuza laatiya cuzo ilaahu ka sooma ah min duuni illaah allahaad caabudiya macbuudkaada soomaaha alla sukadii la caabudo min duuni illaahi ay maca allaahi bay noqotaa mar macna ahaan marna hayr allahi bay noqotaa duuna allahi haddii la isticmaalo kitaabka iyo sunnada iyo culummaduba marna maca allahi bay u jeedaan oo shirkiga bay tilmaamayaan marna hayr allahi bimacnaa hayr allahi w axdan alla ka ahayn mad caabudaa soomaa fayaquul wuxuu odhanayaa nacam inuu isbadbaadiyu rabaa oo dhibkan iyo rafaadkan iyo garaacan iyo jugtan ay ka daayaan xoogo uu yar nafiso waxataa ana aljucala ilaa jucalku ay layamuru uu soo maro jucalku waa baalka xarwaalka loo yaqaan xarwaalka baalkan saxarada qaada intuu wareejiye oo kubadda ka dhiga kaxeeya ayaa jucadka la yidhahdaa xatىa yaquulu لأxadihim allaatu wاlcuza ilaahuka min duuni الlah fayaquulu nacam waxatىa ana اljucala juclaanna waa la yihahdaa ilaa damer ama muxuu ahaa damer qoloftu ama eh, xarwaalwaalku layamuru uu soo maro bihim bikufaari quraysh oo fayaquuluuna ay yidhaahdaan wahada ilaahuka min duuni الlah kanasoo ilaahaadii ma aha xarwaalkan socday ordahaya ee liita ee urahaya ee saxarada ee nijaasta wada xataa su allihii aad caabudaysa ma ah muslimkay ku xumaynhayaan waa kugu qalbi qalbidelhayaan fayaquulu wuxuu odhan nacam ila waa garaachayaan gacantay waa mukrah wamara caduw llahi abu jahal cadowga ilaahay abu jahal baa soo maray bisumayata ayuu soo maray ummi camaar ibni yaasir ahay sumaya ayuu soo maray oo camaar hooyadii ahay wahya tucadab iyadoo la cadaabahayo wa zawjuha wabnuha iyadiiyo ninkeedii iyo wiilkeeda camaarba odagii yaasir ahaa iyo ba la cadaabaya iyadiiba faacanahaa wuxuu ku duroo ku dhuftay bixarbatin eebuu ku dhuftay waranka yarba xarbada la yidhahdaa fii farjiha xubinka taranku kaga dhuftay xataa qatalaha suwa cadaabahay u waday ayuu xataa murtin waranba ku dilay marka awalu shahi awalu shahiidan fi lislaam ayaa lagu tariyaa sumaya ruux muslim ah oo diintiisa loo dilo bacda اbicثa ayaday ahayd raxmat اllaahi tacaala calayha wa kaana صidiiqu abubakr wuxuu ahaa idaa mara biaxadi min alcabiidi axad addoommada ka mida ah markuu soo marayo yucadab isagoo la cadaabayo ishtaraahu minhu waa ka iibsan jiray ninkaani haddaan idinka iibsada ka warrama oo markaa aan xoolo badan idinka siiyo markaasay sicir liita qayb kaga iibin jireen addoonka yalaha jecel yihiinna sicir badan bay ka siin jireen wa actaqa waana xorayn jiray minhum addoommaha uu xoreeyey waxaa ka mid ah bilaal wa caamir ibnu fuhayra wa umu cubays umu cubays baa ka mid a ah wasiniira gabadhi loo yaqaanay wanahdiya wabnataha nahdiyiy labada gabadheedii baa ka mid ahaa wa jaariyatun baa ka mid ah dadkaa la cadaabaya uu u xoreeyey libani cadiyin reer bani cadiya waa qoyska cumar ka dhasha weeye jaariyadu reer bani cadiyadu kaana cumaru yucadibha cumar baa cadaabi jiray cala alislaami qabla islaamihi intuusan islaamin ayb gabadhaageedna marka gabadh aada loo cadaabay ahayd leyla binta abi xafma ka sheekaysayo cumar wuxuu ahaa markuu gaalka ahaa saxaabada ninka ugu dara xagga cadaabka iyo baabi'inta nin ka adag ama ooga daran ma soo marin way ka ed sheegteen akladu nnaasi calayhim buu ahaa iyo hala cadaabiyo hala garaaca ninka ugu daran buu ahaa aad bay mxuu ahayey oga sheegteen laakiin markay hijroon hayeen aad ba oga xumaaday mxuu ahaay cabdullahi bn rabiica iyo ahaay iyo leyla markay hijroon hayeen caami bn rabiica cafan markay baxa hayeen aad ba oga xumaaday iska joogu ku yidhi waadna dhibteen diintaaned baad nafta noo keenteen ilaahaynan caabudnaad noo diideen marka meel waddan ilaahay oona rabbi ku caabudnoon xor ku nahay baanu raadsanaynaa markay yidhahdeen wuu ka xumaaday ayib niman qaraabo ahlu arkay laakiin un tolka khilaafay marka wuu ka xumaaday allah nabad yeelo ku yidhi ilahay nabad yeelo haddaad tagteen allah nabad yeelo markaasay damaaciday leyla binta abi xatma cumar riqada ay ka dareenta iyo nuweylkaas waxay kuu darayso rajiis cumar inuu islaamo ninkeeduoo ku maqnaa suuqa oo alaab soo gadahay baa u yimid markaasay tihi cumar baa ii yimido maanta waxaan ka dareemay xoogow dabacsanaan baan ka dareemay markuu i weydiyo yidhi ma dhaqaaqaysan haa ma guuraysaan ma qaxaysaan haa oonu calacalay wuu danqado wuu duceeye tiri allah nabad yeelo saxibakum buu yidhi ninkii wuxuu yihi ma cumar baad ka rajay inuu islaamo laa yaslamu cumaru laa yuslimu cumar xataa yuslima ximaaru khaaab buui dameerka odaga khaaab uu leeyahy ilah u islaamo cumar islaam mahaye bu yani uu ka qostay ninku siduu dadka la dagaalamayey iyo dhibkuu ku hayey buu saxaabigu tilmaamay ilahay baa hawshan hayaade subxaana wa tacaala wa qaala lahu abuuhu aabihi abubakar aabbihi abuquxaafa wuxuu hi yaa bunaya wiilkaygiiow araaka waxaan ku arkaa tuctiqu inaad xoraynaysa riqaaban dicaafan qoora liita oo tabar daran addoommaha aad xorayn lacagta aad ku shubay waa niman masaakiin oo aan tabar haynin falow annaka id facalta haddaad eh, marba haddaad yeelayso ood addoon xorayn maa facalta actaqta qowman juldan yamnacuunaka soma fiicnaateen buul adeero aabbahood oon lacag bixin oo addoon xorayn niman xoog xoog badan oo wax ku tara oo ku difaaca maa xoraysid bu masaakiinta lacagtoon ku shubi maa iska daysid odaybu qaxaafaa talow keenay falow annaka adigu haddii id facalta haddaad yeeshay buu hi maa facalta waxaad samayso min alictaaqi wataxriir ah actaqta qowman qoli hada xoran lahayd juldan ay xoog badan weyn jaldigu waa ninka alqawiy almatiin yamnacuunahu kudifaaca sooma fiican marka waa jaldi oo la jamciyo juldan yidhi ayib yamnacuunaka ku e, difaaca sooma fiicnaatin faqaala abu bakr wuxuu hi inii uriidu maa uriid waxaan doonayo iyo danta aan leeya aabo anaa kaa qaanbo nimankan xooga badan tol difaaca iyo muraqay isku difaacaan iyo tabar bay leeyihiin dacafada iyo dadka noocana ah ayaa mudan in la xoreeyo falama ishtada albalaa waa arin mashhuura wey cinda ahli siyar qadiyada dhex martay abubakar iyo aabihii laakiin sanadkeedu marka sanad sugan omaan ahayn laakin waa shay mashhuura cinda ahli siyac mida kale siiradu lamid ma aha axaadiidka khaaska ahe waa la tasaahulaa marba haddii sanadku wain kaana mursalan ama rijaashu ay saduuqin yihiin uu ku yimaado waa laska aqbalaa liaxaadiid oo kale ma aha falama ishtada albalaau baladii markay imtixaankii markuu ku daraaday biasxaabi rasuuli illaah adina allaahu lahum rabbi wuxuu u fasaxay bilhijrati اluulaa hijradii koobaad ilaa ardi xabasha dhulka xabasho loo yaqaan dhulka ay saxaabadu u hijroodeen ama marka xabasho la odhan jiray ee boqorada xabasho ay deganaayeen suudaan qayb ka mid inuu yahay baa raajixa min xayu taxqiiq marka macaalimta juqraafiga iyo waaqici markaa jirayba la fiiriyo sanca yaman qayb ka mida yaa ilaa suudaan badankeed qayb iyagaa ka talinayay iyagaa isla haystay ayib caasimadooda waagi dambe ogsuun bay noqotay laakiin markii hore suudaan qaybo ka mida ayay markaa haysteeno joogeen adna allahu bilhijrati اluulaa ilى اlxabasha sanadkii afraad dabayaaqadiisii ilaa sanadkii shanaad dhexdiisii bay socotay hawshaas saxaabadu ay gurmahayeen koox koox u baxaayeen hal mar wax wada ma jirine dhuumaal laba labo saddex saddex nin iyo xaaskii baa lagu baxsanhayay lagu baxaayay wa kaana awala man haajara ruuxuu u horreeyey wuxuu ahaa ilayha ila alxabasha cuhmaan bnu cafaan buu ahaa wa macahu zawjatuhu ruqayatu bintu rasuuli اllaah cuثman bn cafaan baa u horeeyey ruux dhaqaaqoo baxa asagii xaaskiisii ruqiya bintu rasul sal slm marka aada ayaa loo dhibay saxaabadu dhib bay badan la kulmeen nabigayna hawshaasi kala tashadeen oo markay nabi allow umu salama ka sheekaysay iyo leyla binta abi xasma markii dagaalkii nagu batay iyo dilkii iyo garaaci iyo burhkii iyo cadaadintii baa nabi allow aduguna nama difaaci kartid annaguna tabanaan isku difaacna ma hayno waxaan rajaynaynaa in ah, ilaahay uu faraj iyo nasri uu keeno intaan bay odhan jireen marka u sarbeebhayaa nabiga hadalka ku adkayn maayaa nabiga waagi dambe wuxuu yihi insha allahu tacaala waxaa weeye ilaahay intuu faraj ka keenahayo xabasho aada halkaas ka aada ina biardi اxabashati malikan laa yudlamu axadu cindah falxaquu bibilaadi xabasho waxaa jooga boqor aan acabku shacabkiisu dadka aysan dulmiyi karin intuu asagu meeshu ka taliyana aan axna lagu xadgudbaynin aada xataa yajcal allahu farajan wamakhraja mima antum fiih waxaad ku jirtaan ilaa uu rabbi nasr iyo gargaar idiin keenayo halkaa aadaa lay ayb way baxeen marka fakhrajnaa arsaalan umusalama ka sheekaysay koox koox baan u baxnay laba laba saddex saddex xabashay tageen diintoodii bay aamin u noqdeen amanaa calىa diinina wacabadna allaha waxdahu laa nu'da walaa nasmacu min axadi shaya nakrahu walam naksha ulman bay tiri walam naksha fiiha ulman wax dulma oon ka baqayna ma jirin marka dambe diintana baan aamin u noqonay ilaahay ina caabudo xoriyad xataa ruuxna dhiba iska daaya hadal xun waxna maqashin kara ma jiro nabigu hawsha halkaas u diray ay ku badbaadeen intii nabar ah <clears throat> wa kaana ahlu hadi اhijra hijradan dadkii baxay ee aaday aluulaa ee sanadkii shanaad dhacday waxay ahaayeen itna cashara rajula labiyo toban rag ah iyo wa arbaca niswatin iyo afar dumar ah <clears throat> cuثmaan baa ku jiray xadiidkan marka qisadan alhijraة اlأulى axaadiidta ay ku dul wareegeyso waa xadiiثu umi salma oo cinda axmedi wbni isxaaq bisanadi xasan iyo xadiiثu cabdالlahi bni mascuudi cinda axmed wالطayaalisi wاlbayhaqi wالطabaraani iyo xadiiثu abi musa alأshcari cinda abi daawuud wاlxaakim abu nucaym fi اdalaa'il wاlbayhaqi sidoo kale iyo xadiiثu jacfar bn abi طaalib asna ka warramay qisada bacdama haajara ilى اlmadiina ka sheekeeyey cinda bni casaakir wاdahabi fii siiratihi iyo camr bni caas oo isaguna dhibki uu la maray muslimiinta iyo dhowr kore uu t ila laba goor buu xabasho ku laabtay isagoo raba in muslimiinta la baabi'iyo oo xabashada lagu diro oo la laayo uu ka argoosto ilaa ninkii uu la socday cabdullahi bn rabiice ahaa aroortii markii hore uu yidhi niman waxaa jooga waddankaada boqor uu soo galay diintanadii ka baxay taada aan soo gelin adduunka dadka ku noolla axday ku din yihiinba uusan jirin oo sufaha ah oo axdaad oo dhallinyaro ah dhallinyaro weeye sufaha oo majaaniin ah diintaana waa diideen taadana ma aysan soo gelin nimankaa meel saarbu horana waxay soo laaluusheen waynu gaari doonaaye saraakiishii iyo wasiiradii najaashi bay laaluusheen oo nin walba hadiyo weyn bay u keeneen intaan boqorka loo imanin wasiiradii iyo saraakiishii baa lala soo ballan waxaa berri markaan boqorka u tegayno oon warka u gudbino na taageera najaashi baa loo yimid isagii waxaa wada socday marka hore mxuu ahaay eh, cumaarat bn waliid waliid ba marka hore socday markii dambe uu ku laabtana cbdullah rabiica la socday ninkan dambe asagu waa ka yar uu ka naxariis badnaa marka dambe ay cabdullah rabiic wada socon way markuu dhibka uu dhigahayo marka hore wuu markii jacfar loo yeedhay iyo saxaabadii yimaadeen jacfarba wuxuu yihi anaa maanta ergeygiina iyo afhayeenkiina waa aniga igu daaya qadyadan ayada anaa hadlahaya najaashi waxaa leey warrama way hadleen nimankii baa horta hadlay camr bn caas iyo nabiga yaa hadlay waxaa layi nimanka dha niman dhalinyaro ah weeye diintii tolkood ka baxay taadee aan soo gelin axaday ku diin yihiinna dunida uusan joogin nimankan waxaan rabnaa tolkood qaraabadood waalidiintoodii cashaa'irtoodii baa kaa yaqaanee inaad ku soo celiso o is kaa aafaynin waxaa wada buuqay horta saraakiisha waxay dhn waa runtood u dhiib boqoroo nimankana dhaafi imtixaan weeye dhiib qowmuhum aclamu bihim ayagaa inaga yaqaan boqorku waxaana quxuhi suuragal maaha cadaaladii waxay keenaysaa haaulaai yaddacuun nimanka waxbay sheegteen in khasmiga wax laga maqlo wey waa inaan u yeedho hadla doona ayagii ayagii baa la keenay jacfar baa u hadlay waa khudbeeyey khudbo dheer nimankan saasay yidhaahdeene maxaad ka leedihiin bal hawsha ayadaa jacfar waa hadlay waxaa weeyaan waa la soo tashay maxaan samaynaa markii la ogaada camna caas inuu joogo oo hawshaa u socdo waa la socdeen saxaabadu boqorkiina uu noo yeerhayo waa la gergeday waa la wada cabsaday maxaan dhahnaa ma reen magaalaynaa hawsha ma qaboojinaa jacfar wuxuu yihi wixii ilaahay nagu agaabaan sheegaynaa wixii doona ha ka dhaco zubayr baa yidhi waa runta asna hawsha socdo asna rag u dayaraa rag <clears throat> nin ku dayaraabuu ahaa raggaa socdana nin asagoo ku qoysa ma jirin gooni buu asagu ahaa nibay asagu qaraabo ilma adeer ahaayeen asagoo muhaajir oo soo socda yay dhexda abeese ku dishay aad ba uga xumaaday zubayr ninkaasi qaraabada ahaa asna muhaajirka ah, aan soo gaarin almuhim zubayr baa isku taageeray waa laisku raacay kulli waxaa la ilaahay meeshuu geeyaba horaan soo dulmi maanaan ka soo carin ha tanna runtaan ka sheegeynaa wixii doona ha ka dhaco laabudda min sidqin wa tawxiidin wa ikhlaas waa la soo dhaarsaday jacfar baa hadlay jur'ada u fiirsay iyo diintu meel kastoo tagto waa in manhajkaadu uu cad yahay inaad meesha la muxuu ahaay la falgasho laabuda min ataalum wاtakayuf biاlwaaqic hawsha hawlihii islaaxay waxaa weeyaan iyo casraaniyiinta iyo nimanka gantan farurme wey iska ilaali laa takayufa walaa taaqluma ayib taaqlumka iyo takayufkaadu waa hawlaha adduunyo diintaadu waa wax cadoo banaanka yaala wax barbaran ma aha wixii kufriga waa kufri shirkigu waa shirki gaalku waa gaal muslimku waa muslim wax la barbarahaya ma jiro suusan ruuxa muslimkaa dulmiga iyo shirki iyo kufrigu maqlahayo uusan waada dambe oola qabsanin ayaa waxaa leeyay meeshii dulmi iyo shirki iyo kufri iyo ilahay aadki lagu beenin ama yacdho ka dagaalan oo inkir ama ka dhaqaaq lanno si fadhigaa dambe iyo ka agdhowaashahaasi waa la qabsan wixii baa caadi kuu noqon ninka soomaaliga matalan ee meel soomaaliya joogto oo laga xijaaban iyo asturan joogay maalmaha u horreysa u yimaada nairobi iyo kenya suu saa u leeyahay muruq baa galahay an haweenkan qaawan ordahaya wada xiiranta la yaabahaya wada feedha haweena yaacahaya lannu ma arki jirin sum yaqudu min absaarin ule saa ugu hayo ama uu saa u leeyahay muruq baa galahaya markuu muddo joogo ma muxuu samaynhayaa indhuhu taagahaya damba kama laha ma tahay mise ma ah wuu jiidhahaya wuu jiidhi maalmaha hore markay haweenka iska hor yimaadaan wa isbuusi dhinacmu u leexaan uu ka duwo laakiin markuu arka haweenka nairobi ka gudan jiirha isnagu jiirhaya yani waaqaca jira haddaad aad cabaar kugu soo noqnoqdo wixii xumaa iyo shirki iyo kufriga waxaad mud wax wanaagsan waxaan dhib lahayn gaalba ruuxi u arki maysid xumaanba u arki maysid muslimiinta marka waa loo diiday dulmiga iyo shirkiga iyo kufriga inay ka dhiidhiyaan oo iska tuuraan o iska qaadaan haddaysan awoodi karin inay ka hijroodaan haddaan awoodda aysan wax ku qaban karin hijrana aysan awoodin marka waxaa l fasbiruu xataa yaأtiya اllahu bamri farajka asaga ah ayib jacfar u fiirso wanaagiisa markuu niqaashay markuu hadlay wuxuu hormariyey wuxuu yihi naxnu waxaan ahayn qowm fi jaahiliya asnaamtaan caabudi jirra baktigaan cuni jirra fawaaxishtaan banaysan jirray kaanaga xooga badan kaliituu cuni jira oo dili jira meytada iyo dhiigga qaraabadan goyn jirra deriskaan xumayn jirra wax aan ka sarigayna ma uusan jirin buui iyadoo sida aanu ku jirnaa ilaahay nabi aan naqaano nasabkiisa abtirkiisa dayaanadiisa cifadiisa ammaanadiisa sidqigiisa oo in hebeloo naqaano ilahay noo soo diray muxuuna faray ilahay keligii inaan caabudno asnaamta aan ku kufrino wanaag silo sadaqo khayr qaraabo xidhiidhis agoontoo loo naxariisto wanaag oo dhan min fiqhi u fiirso asagoo ballowa faqiih weeye atakhliyatu qabla taxliya la yihahdaa intaadan tobciid la iman laabudda min alkufri biaaquud wuxuu hormariyey shirkigii kufrigii buu hormariyey inuu ka digo annahyu qabla اlamr ruuxa xumaanta in laga reebo in amarka in khayrka la fara xumaanta ka horeysa waa in xumaanta ruuxa laga reebo laga qabto ruuxa marka xumaantan laga saaro wanaagaasaa ku dhaqaaqay wuxuu hormariyey marka shirkigii iyo jaahiliyadii iyo kufrigii balaayadii ayuu ku kufriyey bacdaha ay meeshu banaan noqotay ayuu xardhay oo tawxiid saaray qur-aanku waa sidaas faman yakfur bitaaquut wa yumin biاllaah tawxiidku wuu dambaynaya tawxiidka waa inuu dambeeya bimacnaa meel saafi ah oon shirki ku jirin oo kufriga laga saaro oo laga qufoo la baneeyo oo la tirtiro oo la xalxaalay oo nadiifa ah, baan iimaan ku shumaynaa laakiin meel shirki ka buuxo iyo kufri iyo fisqi baan ku shumaynaa iimaan qaban mahaye waa isku baqahayaan waba kala go-hayaan hawsha waa si loo fah muhim jiddan wey qur-aanku waa sidaas culamadu waxay yidhahdeen altakhliyatu qabla ataxliya shayga in la xadhoo la qurxiyo iyo in la qashinka laga saara keeba horeysa in qashinka laga saaro wey markaan qashinka wasada meesha ka guro kadib baan dhaldhaalacayna oon xardhayna oon qurxinayna oon hagaajinayna sidaa darteed baa laa ilaaha waa waa qashin saarid wey laa ilaha waa tuuba lagu xidhaa weyn oo kaa gurta kufriga xiqiga shirkiga marka lagaa dhameeyo ila allahu dawa lagu shubhaya ruuxa xanuunsan waa in sunta laga shubo oo bakteriada laga shubo kadibna lagu shubo dhig shaafi ah fareesh ah soo saa ma ah nafsa shay wey walahi maal acla min fiqi marka waxaa ka mid a waa in la hormariyo ruuxa shirkiyaadka iyo kufriyaadka iyo dulmiga ee fisiga aan ka shubno kadibna wanaagii diin lagu shubo qur-aankuna sidaasoo ku socda laakiin meel shirki sii fadhiyey towxiid geli mahayo shirki waan laga shubin qolyaha marka kuule muxua muwaxidiin baan nahay muslimiin baan nahay ilaahay keyrkiina caabudayo iskeeni mayso iskeeni mayso laabudda min takhliyaة الshirkiyaat waاstifraaqiha bacdaha baa taxliyaة اlquluubi biاliimaani wa towxiid uu soconhaya almuhim hawshii markuu garamay boqorkii waa dhegaystay wuxuu ihi inta aada sheegtay hadalka aad sheegtay hadalkii nabi muuse uu la yimid min mishkaatin waaxidin bay ka soo baxeen ahlu khayr baad tihiin ordaya waddanka nabad ku jooga saa ruux idiin taabtana waan waan ka shaqaynhayaa buui xor baad tihiin markaasuu weli weliya hala siiyo raashiin iyo guryo iyo degaan iyo xoolo iyo dhaqaalo hadaayad buu geeyey caryaa ka agbaxa buui ciidan khaas u sameeyey markay galabka dheelmadeen camr caas nin musiibo ahaa maakir min duhaat اcarab baa lagu tiriya xataa ninkii la socda asagaa dilay waagid maad ogeydeen ayb cumaarat waliid waa kii intuu najaash ku diray la sixiray ee waashay imtixaan buu ahaa marka hore la soo socday iyagoo doon soo wata ayay khamre cabeen labadooduba camr caas xaaskiisii buu watay oo la socotay nin gaabanoo laga quruxsanya baa camr caas ahaa cumaaratun weli nin carbeedo aad u qurxsano dheeroo laflabu ahaa marka y wuxuu hi waliid camarow islaantaada u sheeg ha dhunkate hay dhunkato waa khamraysan yihiin waa yihiin markaasu miyaadan iga xishoobayn waa sidaniyo iga xishoob islaan ila socoto xaaskayga hay dhunkato maanad igu jeedaa dhabu sii gaaban baa badiga ku tuuray cumaara intuu qabtay camr bn caas oo baaciyey yuu badda ku riday doontiina wula dhaqaaq iyo islaanti camar adeernimo dhalasho qaraabo allu ku dhaariyey mar dambe u noqon maayo war barda igaga tegin wuu dabaasha marka dambe faraha qabto wuu kusoo celiye idabbaad idab malhid idab yeelo farahu ka qaaday iska daayay coqdad u qaad marka najaashi loo tegey wuu ku dilay k ninka eh, sexrayba najaashi buu ku yihi eh, najaashi markaad aad soo aadda xerada iyo boqortooyada iyo qasrigaada ninkan quruxsanee cumaaro ah islaanta ku dabamara xaaskaada masaasaa oo loo keeno qolyasu xaraal iyo afuuf abal afugu waashay ninka cidood duurkuba galayba xubinka taranka inti laga qabtay baa laga afuufay sixir baa lagaga afuufay u waashay camr caas marka muxuu ahaa nin sidiisuba e, cuqdadlow ah oo maakir oo minduhaat alcarab baa lagu tiriya waa qabla islaam aan ka hadlayna waaga daba dee akhlaaqda xun waxaa haweenaya islaamkii wuxuu ihi mar haddii sidaa noqotay berriw nimankan waxaan ku samaynhayaa waxaysan ka badbaadayn oo maxaad ku samayn waxaan dhihi buu ihi najaashiyo ciisaha aad aaminsantii inuu wiil ilaah yahay ma ka warqabtaa nimankan sufahada ee majaaniinta ee dhallinyarada ee salay difaacatay eed guryaha ku xaraystay waxay ka aaminsan yihiin maya maku dhaxaandhi waxay ka aaminsan yihiin addoon inuu yahay ilaah uusan ahayn ciise wiil ilaahay uusan ahayn addoon inuu yahay waa markii dambe cabdullahi bnu rabiica marka wuxuu ihi ninyahu ka nimanku hum ahlu qaraabatin waraxim wain khaalafuna gaalada mugta iyagoo gaalo ah haddana way kala roon yihiin cabdilai rabiicat almakzuumi oo loo socday wuxuu nimankan ha dhihin sidaa ha ku dhihin hana ku dirin ninkan boqorka ah hum ahlu qaraabatin wa cashiiran nimanku wain khaalafuuna habanna khilaafeen oo aan diin ku kala tagne nimanku waa ahl waa ilma adeertin ha baabi'in faraha ka bax shalay hadda naga garhelee inaga daabadho nimanku waa inay jabsadeen may dayn mahayagu berri buu ku soo noqday awshuu ku afuufay boqorkii boqorku wuxu nimanka hadda hadla keeno umusalm waxay tiri cabsida noogu badnayd saacaddaasay soo hoytay tiri markii boqorkii baa idan rabaa mar labaad hadda waxbaa isbedelay soo ma hawshu waa cuslaatay nimankii inay joogana waa loogyahay hadaayaad inay wadaanna waa loogyahay jacfar wuxuu ihi halkii baan taagannahay waxba barbari mayno allahna difaaci asaga horama meesha na keenay ilaahay xukunka asaan u dayn lakin anagu run baan ugu ogtay maxaad ka leedihin ma taquluna fii ciisa bn maryam bal maxay dhn huwa cabdullaahi wa rasuuluhu wa kalimatu wa ruuxu minhu wa kalimatu alqaha ilaa maryam intaasaan ka aaminsanna intuu qaaday tif caws ah iyo wuxuu ihi inta aad sheegtay ciise intaama dheera bu waa mid saad sheegtay way ciise baaariqadii nimankii wadaadihii nasaarada qaysaskii saraakiishii kulli waa la wada buuqay waxaa le suuragal ma aha wuxuu ihi weligii in basanka taaga ama fiiqfiiqile fadhiistaba waa runtood addoon ilaahay bu ah rasuul buu ahaa maryamaa dhashay ilaahna ma aha wiil ilaahayna ma aha waxaa ku bilaabatay hawra musalaxa ku bilaabatay min yowmi daak dulaan baa ku bilowday wa kii xataa intii la sigay la soo gaahay waadi niil la soo gaadhay oo niman mucaarada ku kacay oo la yidhi diintiibu ka baxay nijaash alla qabto wuu islaamay hawraad baa ku kacay zubayr oo dhallinyara waa kii intay ku xidhan saxaabadu caagad ama sibraar bay u afuufeen markaa saxaabadka dabaa lama yaqaana nimanku niman webigiisaari degi jireen waxaa le webiga niil gudub meesha muslim waxay tiri maalinkaana lagu yeeay ciise maxaad ka aaminsan aaminsantihiin iyo maalinkaa nimankii mucaaradka ee ku baxay ee khawaarijta ku noqday najaashi ay dagaalka bilaabeen waa labadii maalmood noogu cabsi badna ilaaqan ilahay baan u barinay ilaahay inuu u gargaaro najaashi cadowgiisana jebiyo annagoo diidan in dulmi mid ka dulmi badan oo shaydaan oo balaayo ah oo quraysh la shaqeeya meeshuu ka soo booday zubayro dhalinyara degay dagaalkiiba soo ogaaday wuu socday dagaalaso ma geli karo markuu najaashi baa riyey wuu jabiyey daaifadii almutamirada caleyh dhulkuu dhigay zubayr baa usoo dugo wuuu guul baa dhacday ilah baan ku sugnay bimacnaa waxaan oga jeedaa ruuxa muslimkaa ah, isagoo mustadcaf ah oo madluum ah oo qaxooti ah oo muhaajir ah oo laaji ah oo gacan aadama ku jiro la majuujin karo waa in mabda cad yahay almanhaj waa inuu waadix yahay wey lilashkhaas ummadda haddii la tarbiyeyna waa in manhaj lagu tarbiyeeyo muctaqad mabda caqiido ashkhaasta matalaysahay macno badan ma laha ragga manhajkan iyo wada iyo mabdaan wadaay macno badan ma laha berri buu isbedeli karaa macsuum ma aha fitna ku habsan karta ummaddu waa in cala waalmabaadi asaxiixa lagu tarbiyeeyo ninkii mabdaa noogu yimaada madaxaan saaranayna ninka ka tan isaga u taalla laakiin haddii ummadda dad lagu xidhaya ashkhaas diintooda waxay ku xidhan tahaye ashkhaasta in dhaawac yar uu gaadho ama ay dhintaan ama ay inxiraafaan walxayu laa tu'man calayhi اlfitna slaafku saasay odhan jireen marka hawshaa muhim jiddan sheekhu wuxuu ihi waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu cafaan wamra'atuhu baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa wa abu xudayfa wamra'atuhu sahlaة bintu suhayl baa ka mid ahayd wa abu salma ibn cabdilasad baa ka mid ahaa oo nabiga mxuu ahaay eedadii dhashay isku naasna nooge waxaa ka mid ahaa wamra'atu umu salma hind binta abi umaya hindi binta abi umaya o bani makhsuum ah wa cawaam alasadi wa muscab bni cumayr baa ka mid ah cbdiraxman bni cawf wa cumaan madcuuna amiirka jamacada ahaa muslimiintan baxay isaga amiir u ahaa siday culimmadu caddeeyeen markay isku tageen kadib buu amiir u noqday ma aha marka hore mar nin walba iskiiba u dhaqaaqay laakiin markii doomihii la iskugu tegay labada dooniyood ay raaceen buu amiir u noqday ya cumaan madcuun baa amiir ahaa wa cumaan madcuun wa caamnu rabiica wa mraatu leyla camnu rabiica wamraadu ninkii odhan jiray islaamhay cumar ilaa dameerka aabihii khadaab u islaamo saxaabigii yidhi wey wamraatu leyla binta abi xasma wa abu sabrata abi ruhmin baa ka mida ah, iyo xaaskiisina waa ku jirto umu kalhuum binti suhay ibni camr suhay ibn camr gabau dhalay buu qabay saxaabigan oo yadna muslimad raacday wa xaai ibni camr wa suhay ibni wahbin wa cbdillahi bn mascuud asawaab cabdulahi hijrada hore kumuusan jirin sida sawaabka ah culamo badan baa sheega oo hawshaa aad u difaaca laakiin cabdulaahi alhijra ahaaniyu ka qayb galay amaa tii hore ma usan ku jirin alhijra aluulaa ee sanadka shanaad dhacday kamuusan mid ahayn sawaabkuna waxaa weeye raacin waxaana caddaynaya suuratu najmi akhrinteedii uu nabigu akhriyey ee muslimiintii dhegaysanaya ay sujuudeen markuu sujuuday fasjuduu lilaahi wacbuduu nabigu markuu gaadhay sujuuduu la dhacay ee muslimiintu ay la sujuudeen xataa kufaaru qoraysh ay sujuudeen oo sabab u ahayd inay muslimiintu maqleen xabasho joogay xabasho jooga ay maqleen qoraysh baa islaamtay markay dhowr biloodba joogeen saxabadu xabasho joogeen oon sanadkiiba uusan dhammaanin hijroodeen sanad khaamisaba aysan leeanin aysan dhammaanin bay waxay maqleen qraysh baa islaamtay sababkuna wuxuu aha nabigaa kacbada agteeda ku akriyay suuraة الnajm markuu gebagabeeyey buu sujuuday kul man fi اlmajlis baa sujuuday xatى اkafara baa sujuud la dhacay suuraddu suurad culus wey warkii baa baahay wuxuu gaaray ilaa xabasha saxaabadii waxaa gaadhay tolkiin waa islaameen marka waxay is yidhaahdeen meesha qurbada aad ku tihiin haddii tolkiin islaame noqdaba suuradda maalinku akrinayo iyo sujuuddaba cabdalla uu ka qayb galay marka suuraة najmi sujuuddeeda iyo akhriskeeda nin joogay xabasho jirada koobaad ma aadi karo marka taasi way iska caddahay raggii goobjoogga ahaabuu ahaa ee weliba ka sheekeeyey say u sujuudeen duqayda carbeed say u sujuudeen xataa raggii ka sheekeeyey buu ahaa marka asagu jiladi labaad buu galay tii labaad saxaabada soo noqday ee warkii markay soo gaadheen jidda oo xeebta ay yimaadeen oy yowm ay ka sokeeyeen maka gelitaankeeda yom ba uga dhiman yahay y waxay ogaadeen xaqiiqat اlamr inaan wax islaami uusan jirin qureyshna intay ka dartay ninkay aragtana ay dilaysaba saxaabadii badankeed waa laabteen doomahoodiba dib ugu laabteen ragna si must iyagoo mustakfiin ay soo galeen maka nimanna ammaan iyo daranya bay ku soo galeen saxaabadii dambe maganta ku soo galay iyo nimankii dhumashada ku soo galay iyo intii hore sii joogtay baa cadadka ku kordhay markaa dambe la noqonayabu asagoo ka qayb qaatay ahiyar haaniya iyo cabdulahi mascuud raacay mooyeen tii koobaad inuusan ku jirin baa xoog badan wa kharajuu waa baxeen saxaabadu mutasaliliina ayagoo eh, hal siibanaya siran si hoose tasalku ruux inuu si aan arkin u siibto wey u dhunto fawafaqa allaahu ilaahay wuxuu waafajiyey lahum ayaga saacata wusuulihim markay gaadheen ila saaxili xeebtaba ay tageen safiinatayn laba doomood bay heleen oo litujaari ganacsata ay markay maka ka baxeenba xeebta jidday aadeen ayib jiddo koonfurteeda meel ku aadan ay oo hadda loo yaqaano shucayba la yihahdo shucayba la yihahdo lixdan iyo sideed kilomitr bay u jirtaa jidda xagga koonfur bayna ka tahay oo xagga xeebta ah halkaas markay tageen bay doon heleen laba doomood oo socota oo halkaa u socda sudan iyo boor sicid iyo xabasho u socda waa la heshiiyey nus dinaar ninkiiba nus dinaar baa laga qaaday saxaabi kasta nus dinaar nooliga ay ku fuleen doomahaas waa nusfu dinaar nisu dana lacag yar hadda maaha adala soco laag yar maaha waa laba garaam iyo wax yaroo dahaba wey hawl saalan maaha laba garaam oo dahaba hadda lacag waa maxay waa lacag toddoba kun sideed kun oo shilin wey boqol dolar boqol dolar oo weliba in wax dheerta laga yaabo wey mararka qaarkood marka lacag boqol dolar ee doonta ninkiiba ku raacay nin walba boqol dolarbu bixiye oo xilligaa marayso sida loo helay adag tahay diintoodii bay la cararhayaan maxay ka samreen alahl alwaطan almaal hantidoodii ahalkoodii iyo qaraabadoodii dalkoodii guryahoodii bay bixiyoonay ka samreen xifaadan lidiinihi inaguna waxaan rabnaa inaan diinteenna ku khamaaro xifaadan lidunyaana maalka nafteenna ganacsigeenna businesskeenna guryaheenna howlahaan la qabsanna noo kala socda kamaandhooyinkeenna kaararkeenna baan difaacanaynaa diintanaan ku khamaaraynaa waynu kala tegayna dad kala tegay baynu nahay isu keeni maayo fawafaqa allahu saacata wusuulihim ila asaaxili safiinatayni litujaar laba doomood bay heleen faxamaluuhum waa qaadeen fiihima fi safiinatayn ilaa ardi alxabasha wa kaana makhrajuhum xilligay baxeenna wuxuu ahaa fii rajab fi sanati alkhaamisa sanadkii shanaad xilligay dhaqaaqayna doontu ka dhaqaaqday jidda ee halkaa aaday ay xadhiga goosatay xilligaasay ahayd halhal baynu u baxahayeen min almabcai laga bilaabay xilliga nabiga la saaray ilaa shantii sana cmr bn caas ba asaguna ka sheekey qadiyadan kama fi bazaar abi yaclى wطabrani bn sakir asaguna qadiyadan waa ka sheekeeyey wakharajat qurayshu quraysh u firso nimanka hadday ka tageen oy dhaafeen maxaa daba dhigay lأnna cadaawaة اlkaafiri lilmuslimi waa cadaawa diiniya ninka cadaawad addunya idiin dhaxayso inaad dhaaftou rabaaba oo wejiga aad ka qariso mar haddaad dhaafto aad kala qarsoontaan ku daba dhigan maayo ninka diiniyan iyo mabdaankuula dagaalami godkaad kaa bixin meeshaa tagtaba in lagugu dilo lagugu lugoyuu rabaa inaan wax kuu badbaada uusan jirin buu rabaa wa kharajat qurayshun quraysh baa baxday fii aahaarihim raadkii saxaabaday qaadeen waa dabagaleen xataa jaauu lbaxra ilaa badda tageen falam yudrikuu minhum axada doon baa dhaqaaqda hade goosata doonti aga lagu arko ilah baa badbaadiyey saxabada dhaqaaqe falam yudrikuu maysan helin minhum min asaxaabati axada uma balaqahum waxaa soo gaadhay saxaabadii afar bilood kadib saxaabadii waxaa soo gaadhay sana saadisaba bilowgeediiba saxaabadii waxaa gaadhay in quraysh islaamtay waran jirin baa gaadhay anna qurayshan quraysh qad kafuu inay ka hadheen cayn nabi nabi gacanta ay ka daayeen dilkii iyo gacanqaadkii iyo cadaantii wixii inay joojiyeen fa saxaabadii baa soo laabtay falamaa kaanuu duuna makata bisaacatin min nahaar gelin socod maalin saacad yar markay maka u jiraan inay soo galaanba balaqan waxaa soo gaadhay saxaabadii ana qurayshan ashaddu ma kaanuu cadaawatan lirasuulilah meesha oogu xunba hawsha inay marayso waa haziima wey tanoo kale dad baa ku gaaloobaba noocan oo kale adoo intaad qaxday oo jirooday bad maray haddana soo maray wanaag iyo run laguu sheegay rayn faraxsanaa markaad magaaladii geli lahaydba haddii lagu ihaahdo meesha u xumayd bay maraysaa waxaa kugu dhici qalbi jab waabad ku fiba rag baa shuban ku bilaaban rag baa matagi haddii aan ruuxun sugnayn wey tana kole waa waa muraalkaa kaa jaban qalbigaa ku dhacay qururdaa ku jabaysa laakiin saxaabada hawshaa ma aysan yeelin tanoo kale tu adag wey falama kaanuu duuna makata bisaacati min nahaar balagam ana qurayshan ashaddu ma xilligu u daraa inay marayaan kaanuu cadaawatan lirasuuli xilli ay cadaawad nabiga u qabaan xilliga u daraa inay marayaan baa loo sheegay fadakala waxaa galay maka man dakala ninkii galay ee asagu noqon waayey bijiwaarin ammaan iyo madan buu ku galay nin iskii u geli kara ma jiro waa la dilhaya qoraysh iyo carabti kale iyo nimanka magacale ugaasyadii ayaa lamaaa l na badbaadiyo nimankan gaalada naga qabta badhna mustakfiin bay ku galeen wa fii tilka almara xilligaa iyada ah ee hijrada noocaasa ee markay saxaabadu soo laabteen ina ay rogmadeen markay xaqiiqadii ogaadeen ina ay maka bijiwaarin ku galeen aw biاlistikfaa dakhala bnu mascuud baa maka galay fasalama cala الnabiy sheekh wuxuu qabaa isagu in cabdillah mascuud hijradan uu la socday oo xabasho uu ka yimid oo dadkii noqon waayey ayagu maka galay uu ku jiro saxna ma aha sawaabku sida horeynu tilmaano wey wاlcilmu cind allah fasalama cala الnabiy nabiguu salaamay wa huwa fi salaati nabigoo tukanaya falam yuradda calayhi salaam lagama qaadin eh, fatacaadama dalika arinkaasaa ku weynaaday cala bni mascuud xataa qaala lahu nabiy nabigu markaa isagoo tukan la salaamo dadka salaamta ka qaada ugu dambeysa ayb markuu soo noqday buu nabigu salaad ku jira assalaamu calayka ya rasuul allah nabigu waa ka aamus ilaa uu salaada dhammaynay marka wuxuu silmu qur-aan baaba kaa soo degayba maxaa nabigu salaanta kaaga qaadila maxaa jira xataa qaala nabiy ina allaha ilaahi subxaanahu wa tacaala qad axdaa wuxuu soo darisiiyey min amri xukumkiisa iyo sharcigiisa alaa takalamuu fi salaa inaan salaada lagu hadlin hada huwa sawaabu ibnu qayim yani xukumkaani sawaabku waxaa weeye waa bacda alcawdati min alxabash ila almadiina ayib nabigu markuu soo hijrooday ee madiine yimid في awaail hijra bay saxaabadu ayagoo xabasho joogay maqleen in nabigu soo hijrooday rag way hadheenoo mays soo degdegin oo jacfar iyo asxaab sida u badnaayeen ah ragna waxay idhaahdeen haddiiba nabigu hijrooday anagu waa dhaqaaqaynaa kooxdii soo dhaqaaqdayba cabdulahi ku jiray saxaabadii soo dhaqaaqay ee qabla badrin soo hijrooday ee yimid bu ah cabdullaahi lanna waxaa ku garanaysa inuu soo hormaray wuxuu ka qayb gala he khaswatu oo sanad taaniya dhacday waa abujahl ninka dhaawac tare wey marka alhijra taaniyu ka qayb galay wuxuuna soo noqday bacda alhijrati ila اlmadiina wa qabla waqcati badrin buu soo noqday xilligan marka uu madiine imanayo beder oon dhicin sana aluula aw ahaaniya bilowgeedi buu yimid isagii saxaabo kaleo dhowr ah soddon iyo saddex nin baa lagu sheegay raggaa soo noqday ee dambe ayib raggaa dambe ragga horena dawe badan sideetan iyo dhowr bay ahaayeen soddon iyo dhowr raggaan yarin oo ulus ku dhow oo tukanayay salaadii bacda ma furidat salaa ayuu u yimid marka tan saasa sax ma aha inuu maka nabiga ugu tegay xukunkan uu maka khuseeya maa waa bacda hijra ila lmadiina wey sida saxda ah hada huwa sawaab waxaa taageeraya xadiidkan uu markaasi awili doono sheekhu ibnu qayim xadid buu awili doonaa qadiyada kahor imanaya tawiilkaasna ma fiicno si kastaba noqoto waxaa weeye saxaabi qadiyadu saas xadidkan waxaa soo saaray shaafici iyo abu daawuud iyo keyrkoodba waana xadiis sugan wey kutub sunanna wayna ku soo maray وزcم wuxuu sheegay iبن sacd mxamed بن sacd في طبقات wuxuu ku sheegay طبقات الكبرى وجamاcaة iyo فقهa kale oo أهل الsير والمغازي ah أن بنa مسعوudi lam ydkل muusan soo gelin cabdالله mascuud hiجradii xabasho uulaa buu raacay uuna soo noqday <clears throat> markii laakiin maka duleed kale la yimid oo xaqiiqaة الأmri la ogaaday dadkii noqday buu ahaa wadaadaha yidhi baa jira buuri oo ma soo gelin mako wadaadahaasaa yidhi وأنhu rajaca ilى الxabشhaةi buu u laabtay xatىa qadima ilaa uu soo galay fi اlmaraةi الثaaniية ilى اlmadiina socodkiisi labaad ilaa uu madiine yimid isagoo muhaajir ah maca man qadima min aصxaaba isagoo la socda raggii soo galay ee soo noqday niman baa culmaasaa ku tagay warudda haada ra'yigaa waxaa lagu radiyay oon ku diidanahay bu bana bna mascuudin shahida badran ibn mascuud beder buu ka qayb galay nider beder ka qayb galayna ma noqon karo oo intuu hijra uulaa raaco oo uu soo laabto markii la hongoobay haddana hadduu dib u noqdo dadka ayaga waxaa weeye dib u noqday xilli ay yimaadaan waxaa u horreysay buu sheekhu kuu leeyahay yowma fatxi khaybar khaybar maalinkii la furanayey baa u horreysay marka hadduu cabdullaahi intuu xabasho ku noqday yowma khaybar soo galay sideeba oga qayb galay weeye beder macnahaasuu sheekhu wataa laakiin waxaan leenahay cabdullaahi hijrada koobaadna ma raacin aaniyadii buu raacay xabashuna tegey xabashana mar labaad kamuusan soo noqonin oo maka kuma soo noqoni wuxuun ku yimid isagoo muhaajir ila madiina wuxuuna yimid qabla waqcati badri in laisfahmiyo jiddan ayib alhijra haaniyu raacay oo sideetan dhowrka lahaye la badnaa ayib mar labaadna maka kuma soo noqonin oo intuu hore makuu joogay qiraa'atu suuratu najm buu ka qayb galay sujuuda dadka mxuu ahaay si khaldan u qaatee lagu afayey buu goobjoog ahaa dhan ba waa joogay dhibkii markuu kordhay oo raggii soo noqday caaidiinta ahaa iyo inta mustakfiinta ahay iyo kuwii suu joogayba aada loo rafaadiyey ummaddii dambe baxday ee hijra taaniya loo yaqaanay buu ka qayb galay farajaca min alxabashati ila almadiinati muhaajiran qabla waqcati badr warku saasuu ku saxan yahay warudda haada biana bna mascuudin shahida badran waajhaza wuxuu dhaawac tiray calaa abi jahl oo dhaawaca wa asxaabu hadi اhijra hijradan koowaad raggii ka qayb galayna inamaa qadimuu waxay soo galeen almadiinata maca jacfar bni abi aalibin wa asxaabihi bacda badrin biarbaci siniin aw khams saxaabadii hijrat uulaa u baxday waxay soo noqdeen buu sheekhu ku yidhi maca jacfar bni abi aalib beder dabadeed bayna yimaadeen afar sano ama shan sano bacda macrakati badri bay yimaadeen oo khaybar bay yimaadeen la furanayo marka ishkaalku marka haddaan saan anugu sheegay aan la yeelin ishkaal baa meesha ka imanaya yuu imaamku tilmaamaya lakin ishkaalka waxaa lagaga jawaabay yowma khaybar muu sameyn cabdillahi mascuud dagaalkii beder buu ka qayb galay oo uxud buu ka qayb oo dagaali o dhan buu joogay wax dagaala ah maa dhaafin haaniyan alhijrat اlulana muusan ku jirinba haaniyadu ku jiray wuxuuna soo noqday qabla khaybar wa qabla waqcati beder buu soo noqday marka hawshu iska dhib yartahay qaaluu waxay dhn wadaadahana mucaaradan bui ee ibnu sacdi jamacadu ay ka mid yihiin fain qiila haddii la yidhaahdo qaaluu wadaadaha diidan bu ujeedaa cafan fain qiila haddii la yidhahdo bal hada aladii dakarahu bnu sacdin yuwaafiqu qowla zayd bni arqam ibnu sacd muxuu sheegay ibnu mascuud inuusan soo gelin mako oo markuu xabasho ka yimid ee loo sheegay hawshu inay isbadashay inaysan isbedelin oo weliba ka dartay inuu noqday raggii qabay qowlkoodii xadiidka zimarka baa waafaqahaya bal haada aladii dakar ibnu sacd wuxuu sheegay yuwaafiqu wuxuu waafaqsan yahi asagaaba saxan buu ay leeyihin culmadaas kale qowla zayd bna arqam muxuu odhan jiray kunaa natakalamu fi salaa salaadaana ku sheekaysan jira bal warrama maxaa jira suuqa maxaa ka jira beecu meequ mar ahya geel ma la keenay alraxmaan araxiimi maaliki ywm اddiin waad wadaa iyaaka nacbud wa iyaaka nasta sii soconaysaa waa iswaraysanaysaa salaadda idinku baad kale xog qaadanaysaa sidii soomaali intay salaada galeen tarxiil kaga baxsadoo kale qolyo soomaaliya oo sacuudiga laga tarxiilhay ba salaad bay galeen qolyihii xaraasiintii nimanka wadaada maogtahay yaal salaad aan tukanayn noo kaadiye salaaddii bay galeen markaas ku tashadeen maxaan samaynaa waxaan yeelaynaa markuu sii jeesado hal mar nin walba meel haka boodo asagu wuxuu moodayaa askari inay nimanku tukan laakiin wa salaad lagu tashan oo la rukuucaa oo la sujuudaa ragcaddii dhaxamaka la marahayo asna yar aamini nimanka inay tukan hayaan oo meelaha fiya la kala yaca fish yuu qabta haddii nimo meel buu dhaqaaqay marka waxaa weeye kunaa natakalamu fi salaa yukalimu rajul wuxuu la hadli jiray saaxibahu saaxiibkii buu la hadli jiray wahwa ilaa janbi asagoo dhinaciisa ku tukanaya fi salaa xataa nazalat waqumuu lilaahi qaanitiin waqumuu lilaahi qaanitiin waa suura madaniya weeye baqaray ku jirtaa madiinay kusoo degtay waxaana ijmaaca ana albaqara inay kusoo degtay fi lmadiina idan waxaa weeye saxaabigan hawshiisu waxay taageeraysaa in muxuu ahaayey salaadu iyo howlaheedu kadibba uu cabdullaahi tegey salaada waajib ah oo muxuu ahaayey dadku ay tukadaan oo la salaado hadalkuna fasaxan fasaxanya inu dhaqaaqay hawshu ogaabanu nabigu ku salaamay aayaddana ka dambaysa hadi asagu intuusan imanin ile asana uula suuradda soo degta baqara asana uula nabigu siaad u yimid baa iyadoo soo degay ayib marka qadiyadda ibnu sacd uu sheegay iyo khayrkii baa yaa saxan laakiin waxaa weli ibnu sacd iyo khayrkii ka khaldan cabdullaahi kuma jirin alhijra اuula dakala lagaba niqaashi maayo wuu soo gala iyo ma soo gelin looma baahna maba raacinba taas hal mar buu dhaqaaqa cabdullahi oo hijra haaniya ah kadibna wuu soo noqday bacda alhijrati ila madina soo waqumuu lilahi ilaahay u istaago cadeeco u tukada qaanitiin idinkoo ilaahay u khushuucahayo oon hadlaynin faumirnaa bisukuuti baa nala amray inaan hamasno wanuhiinaa can ilkalaami hadalkii baan laga reebay xadiiskuna fi saxiixbu ku jira asalkiisu buhari wa muslim sunankana waa ku jira waad garanaysaan wa zayd bnu arqam alansaar zayd bnu arqam ansaari weeye wasuuratu madaniya suuradduna waa madani idan zayd bnu arqam wuxuu ogaa hee salaada oo la tukado waajibba xaggana lagu dhex karo marka cabdulaahi asaguna wuxuu tagay oo hijrooy salaada waajib ah wey cabdullaahi markuu soo laabtayna nahyi baa yimid wey idan nabigoo loo diiday inuu salaada ku dhex hadlo iyo saxaabadii oo aayad soo degtay iyo cabdullaahi imaanshihiisa ayaa marka iskeenayni inaad tiraada wey markaad ku qasban tahay bacda nusuuli اaayati wa qabla waqcati badrin buu yimid wey salaadoo la waajib yeelay hadalkuna fasaxanya buu tegey oo hijrooday wuxuu soo laabtay weeye bacda albaqara ay soo degtay hadalkan laisku diiday buu yimid marka waa qasam inaad tirada qabla badrin buu yimid waa qasam marka zayd ibn qam xadiidkiisu qadiyadda cabdullaahi sia inagu ku sheegnay buu taageeraya almuhim waxiina idin hadday sidaa hawshu tahay fabnu mascuudin sallama calayh nabiguu salaamay lamaa goortii qadima uu soo galay wahwa fi salaa nabigoo salaad ku jira ayuu salaamay falam yarudda calayhi xataa sallama ayib nabigu uma jawaabin cabdullah ilaa uu salaaddii ka baxay wa aclamu uu ogeysiiyey weliba bitaxriimi اlkalaam faاtafaqa xadiiuhu xadiiu cabdullaahi iyo qadiyadiisibaa iswaafaqay xadidka horenu soo maray weye fi sunan ku jiray ayib cabdullahi ina allaha yuxid min amri anlaa tatakalama fi salaa iyo kan zayd ibn arqam baa iswaafaqay iyo wa xadiiu ibni arqama qiila shubha adag baa sheekh lagu keenay ra'yigiisi lakin wuxuu rabaa shekh inuu ka jawaabo qaala wuxuu uhi yubطilu hada kan waxaa burinhaya ra'yiga ad sheegteen shuhuud bnu mascuudin badran isaga wuxuu ka niqaashahaya uu ka hadlaya abdullah mascuud wuu soo galay iyo ma soo galin ba lasku haya maba ka niqaashahayaba rag u salimay rag u salimay in cabdullaahi uu ka qayb qaata ahlijri ulaba la niqaashahaya waa muhiim jiddan w asagii waxaa niqaasha ibnu qayim iyo wadaado qaba cabdullaahi kaana min alawaa'il ee hijrat ulaa ka qayb labayo toban ninki nin buu ku jiray haye wuu soo noqday bacda arbacati ashhur hasoo soo noqdee ma saxaabadii maka soo galay buu ka mid ahaa mise raggii laabtay buu ka mid ahaa baa laisku hayaa ibnu sacad iyo khayrkii waxay dhaheen waa laabtay ayib oo maka ma soo gelin ibnu qayim wuxuu qaba waa soo galay marka nimanka yidhi ma soo gelin ibnu mascuudo waa laabtay iyo wuxuu ku bushiyey see buu ku ogaaday hadal la nasakha iyo salaad la waajib yeelay iyo ila hijra uula salaad lama waajib yeelay ayib axkaamtana ma jirin marka waxaad ku qasbantihiin bul inaad tiraadaan cabdulaahi wuu soo galay kadib axkaamtii baa degtay uu ka warqabay suuratu najm wuu ka qayb qaatay howlahaasoo dhanba kadibna nahyigu soo noqodkiisana waa marka dambe markuu baxay ee labaad u baxayna waxaa u horeysay inuu soo noqdo qabla badi inuu yimaado marka labada hijro buu siinaya aluulaa uu baxay oo haddana uu soo noqday oo maka uu soo galay oo famakasa fiiha siniin haddana uu noqday hijra haaniya taa labaadna wuxuu ka soo laabtay wuxuu la soo laabtay eh? qabla wacti badrin inuu marka qabla wacti badrin u yimid isku waafaqsannahay maqiim waa soconnaa waxaan ku diidannahay uulaabuu galay baan ku diidannahay intaa un wey uulaabuu ka qayb qaatan isku diidana ya ka hor yimid ah ma diidi karo ayib ayb qiila wuxuu hi yubطil hada waxaa burinhaya shuhuudu min mascuudin badran in mascuud inuu ka qaybgala bader baa baabi'inayso wa ahlu hijrati ahaaniya inamaa qadimuu caama khaybara maca jacfarin wa asxaabi mascuud inuu ka qaybgala bader ma diidi kara mqayim maxaa yeelay qadmadu ka niqaashaaya asagu inu hijr ulaa galay buu aaminsan yahay dukuulkaa lasku haya wa dukuulki ma soo gala mise maya niqaashku waa intaas wuxuu hi sheekhu yubطil haada ra'yiga ibnu sacad iyo keyrkii wuxuu ku burinaya shuhuud ibnu mascuudin badran ka qaybgalka ibnu mauud ka qaybgala beder buu ku bura oo asagaa burinaya wa ahlu hijra taaniya dadkii labaad hijradii labaad baxayna inamaa qadimuu waxay soo galeen caama khaybara sanadkii khaybar bay soo galeen maca jacfarin wa hijra uulaa buu raacay markii warkii beenta uu gaadhay saxaabadii soo noqotay buu ku jiray markuu soo galay sidaasuu ku joogay hijrada labaadna he muusan raacin ra'yigaasaa meesha ka muuqanay saasuu uga qayb gala marka beder iyo aayaadka qur-aanka u joogay wuxuu ihi sheikhu marka walow kaana bnu mascuud miman qadima qabla badrin ay miman qadima min asxaabi jacfar wey miman qadima min asxaabi jacfar buu ujeedaa qabla badrin oo min ahli hijra haaniya ah hadduu hijra haaniya noqon lahaa oo uu ku jira mascuud wuxuu iman lahaa wey yowma khaybar beder hortadna ma yimaadeen maxaa jira saxaabadii hijradeen marka labaad soo noqod waxaa ugu horeeyey yowma khaybar yuu rabaa inuu ku ihahd muqayim laakiin mar danbuu ka hadli doonaa wuxuu ku odhan doonaa waxaa dhici karta in qabla waqcati baderin saxaaba soo noqday ay jireen oo kuwa ku jiray taasaana saxaadi wuxuu ihi sheekhu walow kaana bnu mascuud miman qadima qabla badr lakaana liquduumihi dikrun buui hadduu noqon lahaa uu soo geli lahaa intaan badar dhicin iman lahaa madiino warkiisa waa la ogaan lahaa nin la sheegsheegu noqon lahaa wy saxaaba badanoo soo noqday baan la sheegsheegin xilligaas wakti gaabanna waa ahaa saxaabaduna muxuu ahaayey maba badna dad yar bay ahaayeen muhaajiriintuna markaas xaaladda amnigaaba khatar iska dagaalaba markiiba bilowdayba midda kale dee asagaaba ka sheekeeyey inuu dagaal ka qayb galay baa sheegitaan ugu filan inuu nabiga qur-aan ka bartay baa sheegid ugu filan in la yaqaano oo macruuf ugu filan marka wuxuu asagu ujeedaa qadmadooda iyo quduumkooda la sheegi laha bu ujeeda wax kale ma ah walam yadkur axadun ma sheegin quduuma muhaajiri اxabasha raggii xabasha u jiro soo gelidoodii ilaa fi اlqadmati اlأulaa bimaka qadmadii u horeysay ee ay soo noqdeen soo gelidii u horreysay bisaa la sheegayb niman inay hijroodeen oo war been loo geeyo oo ay soo laabteen oo qaybo ka mida ah soo galeen qayban ay noqdeen baa la sheegay ha noqdeene markay noqdeen soo noqod kale lama sheegin khaybar ka horreeyu ku leehay labadaa qadmo baan u hayaabu asxaab aluulaa oo soo laabtay kadib markay xaadda ogaadeena dib u noqday badankood inna ay soo galeen mako intaa maka soo gashay buu cabdullaahi ku jiray buu leehay raggii dambee laabtay jira aaniya ayagu soo gelid waxaa ugu horreysay yowmu khaybar labadaa waxaan ka ahayn ma hayabo wthaaniyatu talabaadna waxay ahayd caama khaybar markii sanadkii khaybar maca jacfarin famataa qadima min mascuudin fii gayri haatayni اmaratayn wamaca man bur isagu su-aal adag buu keenay ibnqayim wuxuu yihi famataa qadima mascuud mascuud goormuu soo galay bu fii gayri haatayn maratayn labadan marxilanka almara اlأulى cinda cawdati min alxabasha almara الثaaniya cinda cawdati min alxabasha ilى اlmadinati maca jacfarin ywma khaybar labada bisan hayabu wa maca man qadima yuu la socday yaa amiiru ahaa yaa hogaaminaya noo sheega <laughs> wbinaxwi اladii qulnaa fi dalika hawsha anagu aanu sheegnay buu i qaala bnu isxaaq sida anu aan sheegay bnu isxaaqna qabaa buui qaala bnu isxaaq wuxuu yidhi maxamed isxaaq saab siyr اlmakaasi wa balaga asxaaba rasuuli illah asxaabta nebi maxamed waxaa gaadhay aladiina kharajuu ila xabash xabasho u baxay islaamu ahli makata reer maka islaamkoodii baa gaadhay faaqbaluu way soo dhaqaaqeen lamaa balagahum min daalika arinkaa markuu gaadhay iyo warkaa wixii ka mida u gaadhay bay soo noqdeen xataa danow ilaa usoo dhowaadeen min makkata xataa idaa danow cafwan markay maka usoo dhowaadeen balagahum waxaa soo gara anna islaam ahli makata kaana baailan reer maka islaamkooda iyo sujuuddooda inaysan jirin baa loo sheegay falam yadkul minhum axadun axad ka mida maka ma soo gelin ilaa bijiwaarin ammaan iyo mxuu ahaayey daranyaqaad iyo mxuu ahaayey magangelye mooyeen aw mustakfiyan ama soo isqarinaya fakaana miman qadima minhum hijradaasi laga soo noqday raggii maka soo galeen dib u noqon waxaa ka mid ahaa cafwan fakaana wuxuu aha miman qadima minhum waxaa ka mid ah oo fa aqaama biha ku nagaaday xataa haaja ila almadiinati oo fashahida badran wa uxudan ayib fadakara wuxuu sheegay minhum cabdullah mascuud buu tiriyey leeyahay raggii soo galay bijiwaarin aw bilistikfaa ee ku nagaaday mako een ka bixin mar labaad ilaa u madiine u hijrooday oo bader ka qaybgalay uxud waxaa ka mid ah hebel iyo hebel iyo hebel sheekhu marka ikhtiar bu kuso ui fadakara minhum min alqaadimiin cabdulla mascuud baa ka mid ahaa idan hijradii labaad cabdullah waa ka anfiyeen wadaadahaas waa soo noqday maku ku nagaaday fasabara ilaa uu nabiga la hijrooday saasuu isaguu qabaa ibnu qayimi rag badan oo sawaabkuna waa maxay alhijra alula kama qayb qaadanin hijra haani uu ka qayb qaatay dib dambana ooma soo noqonin ilaa uu soo noqday bacda hijrati il madiina waqabla badri warku intaas wey fain qiila haddii la yidhahdo famaa tasnacuuna maxaad kaga jawaabaysaan bixadiii bizayd bni arqam qiila waxaa l qad ujiiba canhu bijawaabeyn laba jawaab baan ka bixinaynaa axaduhumaa an yakuuna anahyu canhu qad habata bimaka annahyu can ilkalaami fi salaa goormaa iska reeba wey lanhu annahyu can alkalaami fi اsalaa wuxuu noqon karaa ayaam alhijrati اlula buu noqon karaa bacda alhijrati il madina noqon karaa lannu salaadu xilligaa lama fardiy salaadu sanadka u dambeeyey iyo tobnaad kiyo tobnaad baa la farad yeelay bacda asra leylat isra baa la farad yeelay idan wixii ka horeysay axkaamu salaa maba jirinba salaada iska sunno ah oo iska mudlaqa oo ruuxu ilaahay ugu dhowaada mooye salaad waajiba oo shan wakti oo la tukada ma jirin iyo axkaam leh salaadan axkaamta le waxay bilaabatay saxaabadoo ku maqan weeye muxuu ahaayey saxaabada hijr ula oo ku maqan xabasha hijr ula nimankii baxay maxay jiraan xabashay jiraan ayib salaadna iyadoo la waajib yeelin bay tageen ilan sanadka shanaad bay dhaqaaqeen waa ogtihiin ayib nimanka salaada waajibkeeda ogaan kara waa nimanka raacay alhijra haaniya nimankaas way nimanka bixi kara ayib ee ogaan kara salaadda wujuubkeeda cabdulahi nimankaasu ku jira sheekh wuxuu an yakuuna nahyu waxaan leenahay nahyiga caynilkaalan la iska reebay qad habata wuxuu sugnaaday bimakata ku sugnaaday uma udina fiihi bilmadiina marka hore maka iyadoo la joogo ayaa layi ninka salaad tukan haya ama sunno ha noqoto ama farad ha noqotee ma hadli karo baa la iska reebay haddana markii madiina loo hijrooday awaa'ilu lhijra ayaa laisku fasaxay oon laba naskhi baa meesha ku jira ayib uma nuhiya canhu mar labaad baa laska rabay idnun wa nahyun haddana maxaa nagu kalifay hawsha iyada ibn qayim meeshaas jawaabtaasu ku dhuftay athani wuxuu rabaa inuu iswaafaji labada xadiid wthaani ana zayd bna arqam kaana min sakaari saxaaba zayd wuxuu ahaa saxaabadii yaryareed buu ahaa wa kaana huwa wa jamaacatun koox asaga iyo koox kamida ana yatakalamuuna fi salaati calaa caadati asaga iyo rag yaroo saxaaba oo dhalinyaro ah xukunka lama socdaan bur maalan marka xukunkoo la nasakhay oo la joojiyey bay iska wateenba naasikhaabaan gaadhinba ayb yatakalamuuna fi salaati calaa caadati min qabl walam yabluqu muusan gaarin annahyu اlwal oo bimaka ahaa nahyigii maka ka jirayba muusan gaadhin madiina iska joogeen salaada waa iska tukadaan waana iska hadlaanba nahyigii maka ka dhacay ma la socdaan buui falamaa balaqahum markuu soo gaaray intahu waa ka hadheen wa zaydun zayd lam yubir muusan sheegin can jamaacati muslimiin muusan ka warramin lam yubir kamuusan warramin can jamaacati muslimiina kullihim muslimiintao dhan ba inay iska hadli jireen oy sheekayn jireen ilaa laga reebay muusan sheegine asaga lafihiisu ka warramay buu lehay taas waa tawiil isna baciida tawiil baciida wey biannahum kaanuu yatakalamuuna fi salaati ilaa xiini nuzuuli hadi اlaaya asagaa lafihiisa yuu ka warramay iyo jamaaca khaasa nahyiguna waa horreeyey buu raba inu kudha imaamku raxmat tacaala caleyh walow qudira haddii la qadaro annahu akhbara bidalika inuu sheegay saxaabadoo dhanba inay ku dhaqmahaye inay iska hadlaan xataa nazalat qowluhu tacala waqumu lilahi qaanitiin lakaana hadalkaas iyo ikhbaarkaas wahaman minhu buu noqon laha waa khaa iyo ismuusis uu galay buu noqon lahaa laa xaajata ilaa tawhiimi hiqaati khaasatan asaxaaba saxaabo iyo culummo iyo nuqaad iyo a'imo iyo ruwaad way khaldameen in la yidhaahdo ilaa bidaydan sariixin lama ogolo alaslu waa maxay waa cadamu tawhiimi iqaat waa masalo aaniya xadiidka zayd ibn arqam iyo ka cabdulahi waa iswaafaqsan yihiin zayd ibn arqam iyo cabdulahi waxay ka warameen aakhiru اcahdi bimaka maalmihii u dembeeyey hijrada maka ee salaadaha la waajib yeelay in xukunkan ay ku ogaayeen in la hadli karo salaaduna ay waajib tahay xaggan la hadli karo markuu nabigu madiine u hijrooday yaa laga reebay hadalkii laga joojiyey aayadduna ayaga waa ka dambeysay way soo noqdeen saxaabadu aayaddoo tagan bay yimaadeen marka iyagu waxay ku dhaqmeen xukunkii hore ogaayeen idnigii fasxi hore yac baa laga yidhi marka xadiidu zayd ibnu arqam iyo qisatu ibnu mascuud waa iswaafaqsan yihiin cabdullaahina lam yushaarik fi اlhijrati اlأulى wainama fi اtaaniya walam yarjac ila ilى اlhijrati ilى اlmadiina mooyeen ayb hada huwa sawa uma اshtada اlbalaau beladii baa daraatay min qurayshin quraysh waa kasii dartay calىa man qadima min muhaajiri اxabasha saxaabadii soo noqday ee intay baxsadeen soo noqday baa dhasha la dhigtay iyo wakayrihim raggii hore sii joogay hadda wuxuu bilaaba shekhu hijra taaniya buu bilaabaya alhijra taaniya ayna sanadka lixaad bay ahayd cafan waxay ahayd sanadka tobnaad iyo ma ahe koyo tobnaad bay ahayd labiyo toban rag baa gaadhsiinaya waxbaan ka booda uma waraaqaha maanta waa la keenay kitaabka idinkaan la socon baan filahaya ah. waa lasoo koobiyeysta bal meelaha laga fiirsho calaa man buu ku daraaday qadima soo galay min muhaajiri xabasha makad yimid oo raggii xabasho u jirooday ahaa wadaadka loo yaqaana alustaad cabdulahi ayib fii kitaabkiisa loo yaqaana alhijratu ila axabasha wamaa waraaha min nabain wuxuu rajaxay alxabasha musalaxa asaga iyo juqraafiyan iyo meeshii ku tallaba waxaa weeye mamlakadii xabashaba waxay ku tallay meer suudaan ka mid ahayd waa qayb weyn min ardi suudaan ayay ahayd buu leeyahay meesha hadda loo yaqaano soomaaliya qayb kamid iyo etoobiyadan hadda taqaanaan shuqulkuma lahayn buu leeyahay waa ardu suudaan baxi dheer buu leeyahay a badan alla muraajaceeyo wadaadkaasna suudaan hawsha waa rajaxay mahdi risqilaah saaxibu sirasna waa xoojinaya marka macaalimta la fiiriyo juqraafiga iyo laashashka xilligaa bixi jiray iyo qaabka loo safri jiray iyo goobtay xilligaas taariikhiyan joogeen xabashadu kana talinayeen iyo boqortooyadoodiiba sudan bay ahayd sudan bay ahayd ayib markay u badooto eritrean ku riixayna ayib laakiin hawlahan la soo shartegaysaan soomaaliya iyo bilaad ulhijratayn waxa jira maata iyadu <clears throat> wasadd waxay ku xadgudbeen waa ku xadgudbeen weye bihim wasaat bihim waxay ku xadgudubtay saxaabadii cashaa'iruhum qabaailkoodi yastuuna biladiina yatluuna calayhim aayaatina soo ma taqaana ayb waa in ruuxa la cadaabo oo lagu boodo oo badshi wey sadwigu waa albatsh walaquu waxay saxaabadu la kulmeen minhum min alcashaa'iri adan shadiida dhib badan bay kala kulmeen faadina lahum rasuul lah sal l slam nabi maxameda wuxuu fasaxay fi lkhuruuji bixitaan ilaa ardi اlxabashati marata aaniya mar labaad inay baxaan wa kaana khuruujuhum الثaanي bixitaankooda labaad saxaabadu ashaqo mid ka daran ba calayhim dushooda waa asxaab oga adag hijradii hore dad yar bay ahaayeen carabna weli maysan fiidhoonaanin dhibku ma kordhin markan dambe jawaasiis baa la sii daayay anfaas waa la tirinhayaa waa la dabagelhayaa ninkii la helana waabadilgo marka horaa dhaantayba markan waa la badan yahay meeshiina hadda wayba garanhan qraysh war maysa loo dhuban doona loo carari doone walaquu waxay kala kulmeen min qurayshin tacniifan xadgudub shadiidan daran wanaaluuhum waxay saxaabada gaadhsiiyeen biladaa dhib wa sacuba waxaa ku adkaaday calayhim cala asaxaaba maa balaqahum wixii soo gaadhay cafwan wa sacuba calayhim calaa quraysh marka dambe waa laisu baabi'in waxaa laisu baabi'in waxay carabo ogaatay ninkii najaashi ahaa ninkii u tagee muslim inuu soo dhoweyn oo madaxa u saarahay oo guryo u dejin oo u ixtiraami oo saa loo fiirin karin oo laga raysan marka waxay nimankan meelay ku raystaan ama ku ladaan baysan tegi waaba gumaad wanjal wey nimanku wa sacuba calayhim calaa quraysh waxaa ku adkaday maa balaqum wuxuu soo gaadho min najaashi ka soo gaadhay oo ah min xusni jiwaarihi daris wanaagiisa lahum lisaxaaba wa kaana ciddatu man kharaja dadkii baxay tiradu waxay ahayd fii hadi lmara markan labaad alaaثata wa amaaniin siddeetan iyo lix siddeetan iyo shan siddeetan iyo toddoba sagaashan bay cagcagaynaya riwaayaadku waa mukhtalifa laakiin sideetan iyo dhowr inay ahaayeen muran ma laha midda ayado waa maslatu ijmacin bayn ahli sira watawaariikh in kaana fiihim camaar ibnu yaasir hadduu ku jiray camaar ibnu yaasir wey fainahu yushaku fiih waa lasku haya markan labaad camaar ma raaciminsamaya waa lasku haya qaalahu ibnu isxaaq baa sidaa asagoo qaba wa min annisaai dumarka xaggoodana waxay ahaayeen tisca cashara mraa sagaal iyo toban dumara labaatan niman baa gaadhsiiyey sideed iyo toban shan iyo toban afar toban laba iyo toban wadaadaa gaadhsiiye iyo dhowr iyo toban ilaa labaatan dumar ah dad boqol boqol madax kala baxay bay ahayd qultu waxaan idhi buuri qad dukira waxaa la sheegay fii hadrijda taaniya lagu sheegay cuhmaan bn cafaan wa jamaacatu minman shahida badran ishkaalka hadduu bilaaban ibnu qayim hawsha uu soo xaliyey iyo ra'yigu soo dhisa hadduu duminhaya maxaa yeele ishkaal kalaa imanaya hijra اluulaa inuu cuhmaan ku jira muran ma laha ilaa uu nabigu yidhi axadka ugu horeeyey ee la hijrooday xaaskiisa iyo la carara diin oo la carara bacda lu cusmaan ba ugu horreeyey bacda nabiy llaahi luut ila nabi lu ahalkiisa la hijrooday ee haweeney laga reebay mooye intiis kale waa la cararay ayib axad muslim ah oo tawxiid iyo iimaan reerkiis intuu rarto la taga bacda luuti cumaan baa ugu horrey wa mraatuhu waliba nabig sal slam markuu ay baxeen ayuu waayay khabarkooda meelay ku dambeeyey cumaan iyo xaaskiis wuu raadiyey wuu raadiy akhbaar buu waayey haweeney qurayshadoo waddan kale ka timid socotaydba ma ka timid markaasuu tiri waxaan soo arkay cumaan iyo xaaskiisiibaa daba maray meel heble gu daba mareen nabigaa u yimid uu waraystay ka waran seed ku aragtay see ahaayeen way fiicnaayeen bay tiri qaabkii u socday bu nabigu cumaan xaaskiisii wuxuu saartay tiri dameer uu watay buu saaray asna dameerkii buu kaxayn hayey meel hebley mana nabigu waa u duceeyey saxibahum ullah ilaahay hala socda buu hi cثmaan waa awalu man haajara biahlihi bacda luطin alيه الsلaatu waslaam marka cثmaan iyo ahlkiisu inay hir ulaa galeen muran ma laha waxaa kaloo sugan ym beder inuu goobjoog ahaa bimacnaa uu joogay xanuun bu hora de gabadha xanuunsanayde oo kama qaybqaaan dagaalkii laakiin waa joogay marka iswaafaji wey mnaqayan waa diiday oo waxaa tiri xabasho dadkii aaday muxuu ahay maysan soo noqon ilaa e qabla khaybar ayib cumaanna intuu soo laabtay mar labaad ma soo gelin maka waa la ogyahay intuu xabasho ka soo laabtay isaga ahalkiisu maka mar labaad ma soo gelin bederna wuu joogay goobjoog buu ahaa saxaabada joogtay buu ku jiray marka iswaafaj ishkaal baa yimid ishkaalkii ra'yiga anagoo marraba lagu qasbay in la maro almhid uu iman doonaa insha allah wuxuu ihi sheekhu qad dukira fihijra waxaa lagu sheegay ataaniya cumaan cafan ba lagu sheegay wa jamaacatun iyo koox miman shahida badran hijradan labaad ee inay ka qayb qaateen cafwan xijrada labaad ee cumaan cafwan uu soo galay cafwan uu soo galay uu soo galay cumaan bn cafaan iyo jamaaca way yimaadeen hijra alula way soo noqdeen raggii soo galay buu ku jiray raggi dambee baxay buuna ku jiray raggaa dambee baxay buu diiday ibnu qayim inay soo laabteen cafwan khaldin hijra taaniya raggi baxay ee maka ka dhaqaaqay soo noqod waxaa ugu horreeyey buu yidhi yowma khaybar cumaan marka ahaaniya waa ku jiray bederna waa joogay iswaafaji marka halkaas ishaalka imid ishkaalku waa saas raggi labaadee noqday buu ahaa bederna waa jooga isagii saxaabo dhowroo tegey oo asxaabu haaniya ahaa marka ibnu qayim maxaad ku samay sheekhu marka wuxuu faima an yakuuna hada wahma laba mid un weybu inay wahm iyo khalad tahay cuثmaan baa hijra taaniya ka qayb qaatay inay wahm noqoto wa an yakuuna lahum qadmaة ukra qabla badr hadi wa sawaab iyo in asxaabu اhijra taaniya aan dhahano laba kooxood bay ahay qaybi waxay soo noqotay fii awaa'il hijra wa qabla waqcati badrin minhum cuثmaan wa bnu mascuud wa aakharuun saxaabana way daaheenoo waxay soo laabteen yowma khaybar amiiruhumna wuxuu ahaa jacfar fayakuunu lahum ثalaaثu qadamaatin saddex gelitaan hijra اlأulى wاrujuucu canha aلthaaniya wاrujuucu canha qabla badrin iyo yowma khaybar saddexdaa kooxood bay kala ahaayeen saddex qadimaad sax wey taasaa saxan qadmatun soo gelid qabla اhijrati wa qadmatun qabla badrin qadmatun qabla hijra ujeeda hajr min maka dadka soo noqo ujeeda oon maka intaan laga bixin makaan laga jiron wa qadmatun qabla badrin wa qadmatun caama khaybar sax wey hada huwa sabab ra'yigan dambaa sax ah saxaabadu saddex goor saddex kooxood bay kala ahaayeen alhijra ula nimankii baxay way inama soo noqon markay soo noqdeenna way laabteen dib bay ugu noqdeen doontoodii iyo xabashadoodii raggaa soo laabtay inta hore sii jooday baa mar labaad hijrooday ilى اxabasha labadaasaa kooxdaa dambe noqotay ee hijra haaniya hijrootay ee badnaa ee sideetanka ama boqolka ah baa laba kooxood noqday koox soo degdegtay wabaadara minhum jamaacatu cusmaan ka mid yahay mascuud qabla badrin yimid iyo koox dahdoo khaybar timid hada huwa sawaab walidaalika qaala bnu sacdi waayru sadat bnu sacdi ayrki waxay yidhaahdeen inahum lamaa samicuu muhaajara rasuuli ilah markay saxaabadu maqleen nabigu inuu soo hijrooday ila madiina rajaca minhum waxaa soo laabtay alaaatun wa alaaثuuna rajulan soddon iyo saddex nin baa soo laabtay wa min anisaa'ina amaanu niswatin sideed dumaraa soo laabtay famaata minhum rajulaani bimaka famaata minhum rajulaani bimaka waxubisa bimakata sabcatun washahida badra minhum arbacat وacشhruuna rajula idan markay maqleen saxaabadii ay maqleen igoo jooga xabasho jooga nabi maxamed baa soo hijrooday ay maqleen oo madiine aaday ayay soo hijroodeen soddon iyo saddex nin iyo sidii dumara soo noqday ha soo noqdeene makaa qayb tageen qaybna madiinaay tageen marka famaata minhum rajulaani bimaka laba nin baa maka ku geriyootay wa xubisa bimakata sabca toddobana waa la xanibay wa shahida badran soddonkii nina soo laabtay buu qaybinaya sheekh washahida badna dibad waxaa ka qayb galay arbacatu وacشhruun rajula waxaa ka qayb galay soddon labaatan iyo afar baa ka qayb galay nimanka dambe marka soddon iyo saddexda ah ha soo noqdeen ma madiina yimaadeen mise makay yimaadeen qabla hijrat الrasuul baa laisku hayaa sabaabku waxaa weye inay maka yimaadeen qabla hijiray yimaadeen oo makay yimaadeen baa loo badan yahay kadib bay rasuulka la soo safteen haddaysan maka iman lahayn see nimanka loo qabto labada la dilay ee maka ku dhimatay iyo toddobada la xabisay maxaa keenaya inay maka yimaad inay la qabto hadday madiina ku horeyn lahaayeen marka intuusan nabigu dhaqaaqin ayay yimaadeen maka yimaadeen oo khabar aan sugnayn baa gaadhay wadadaa odhanaya khabarka hore khaldana oo kale gaadhay oo nabi maxamed weli aan dhaqaaqin laakiin diyaargaroobaya ayaa doomihii iyo dadka wararka qaada way nabig waa hijradayba markay soo dhaqaaqeen ay soo noqdeen ay wadanka soo galeen nabigoo maka jiraa loo sheegay maka yimaadeen bacda ayaam nabigaaba dhaqaaqay marka nabig la jiroodeen wixii aan la dilin ama aan la qabanin falama kaana ashahru اlأwal falama kana shahru rabiic اlأwal sanata sabc min hijrati rasul il madiina kataba rasuul lahi kitaaba ilى najaasi yadcu ilى islam falama kaana markii uu ahaaday shahru rabic اlأwal rabiic اlأwal maka la gaadhay sanata sabcin sanadkii toddobaad oo manhajda rasuulilah ila madiina wuu khulaasaynaya axkaamta iyo masaa'ilka khuseeya hawsha ayuu taabanaya waxo dhan isku xidhanaya imaamku inkastoo uu gadaal ka fafaahin doono sanadka toddobaad markii la gaadhay bishii rabiiculawal la gaadhay waa bishii markaasi saddexaad sanadka islaamka weeye ila lmadiina usoo jeeda kataba rasuullah kitaabu nabigu qoray waraaq ila anajaashiy yadcuuhu asagoo ugu yeedha ila alislaam islaamka ugu yeedhaya wa macahu bihi wa bacaa bihi bilkitaab waraaqdi wuxuu u dhiibay maca camr bn uyata damri saxaabigaasuu u dhiibay falamaa qurica calayhi اlkitaabu kitaabkii marka intii la furay lagu dul akhriyay cawn ee ahay najaashi aslama waa islaam sanad saabica uu islaamay sanad caashiruu dhintay ama taasica najaashi sanadka tobnaad ama sagaalaad inuu dhintay baa loo badan yahay marka sanadkii toddobaad nabigu dhanbaal u diraya fariin inuu islaamay ilaahayna ka cabsado tawxiidsado maalinka uu saxaabada soo dhaweeyey mucaarad baa ku bilowday ma tabar badnayn dagaalka u ba'naa wuxuu ku bilowday maalmahay saxaabadu soo tegayeen laanno islaamkiisa baa la ogaaday inuu muslim yahay oo waraaqdii marka loo geeyey u islaamay baa la ogaaday waxaa ku kacay hawraad intifaadaad dagaala musallaxa ku kacay ba-an ilaa markii dambe uu sameeyey xeelad markii dagaalkii uu ka dhammaan waayey oo caasimaddii in lagu soo ay marayso ayuu wuxuu ku qoray ciisa waraaq buu soo qaaday ciisa inuu yahay addoon ilaahay iyo rasuulkiisii oo ruuxullaahi wa kalimatu alqa ilaa maryam oo uusan ilaah ahayn wiil ilaahayna uusan ahaynbu waraaq ku qoray markaasuu halkaa xabad ku dhejistay waraaqdii qarnaasaan buu gashaday koor weyn iyo maslaxiisiiy wixii boqoradu xidhay nasaaro dhan bu iskugu yeedhay saraakiishii mucaaradkii o dhan bu iskugu yeedhay shir weyn buu u qabtay wuxuu ihi nasaaroy maxaa jiro la dagaalamaya maxaa lay baabiinaya waxaa inaka aslamta wa faaraqta diinana oo maxaa jira ciisa waxaa tidhi waa wiil ilaahay ma aha annaguna waxaan aamin inuu wiil ilaahay yahay ciise intan ma dhaafsano wy intan mintuu xabadka taabtay ciise intan ma dhaafsisano kaasay sacabeeyeen mashxarab maa sha allah waa la mashxaday waa boqorkii waa islaamay wixii baa ka toobad keenay kufrigii iyo diintii inta maxaa ugu qoran ciisa inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluh wakalimatu alqaha ilaa maryam wa ruuxu min bas way dawaa ka degeen qadiyadda inuu islaamay waa katama iimaanahu wa tawxiidahu nabigu waa ogaa sal slam kadibna markuu dhinto kii ku tukaday saxaaba laakiin inuu islaami maysan ogeyn sidaa darteed saxaabada waxay nabi allo makaafir nasraani ah oo ku dhintay ilaa ard alxabasha cajam aad ku tukanaysaa nagadaa ninkaan ugu lugeynin saxaaba nabig baa ku tukani waa cabdun saalixun joojiya hawsha ayada ah marka saxaabi ninka muslimka noocaasa ee islaamay ee nabigu ku tukaday ee xataa markuu yihi ruuxullaahi weeye iyo addoon ilaahi rasuul ilahi weerar ku bilowdo naftu qabatay waada hadda waxay u daliishadaan baarlamaan baa la geli karaa limaslaxata shirkiya kufriya baa loo geli karaa oo ninkan maba awoode muxuu fulin karaa nafisa waa khatarabe asagaaba la dilhayaaye oo naftu ay ku qasabto inuu u gashado qardhaas intuu feedhaha ku xidhay inuu taabte ma asagaaba far qaadi karaba maba bixi kara waaba la dilhaya horaana waaa laga keenay isagoo qawsaan waxaa laga keenay madiine korkeeda oo adhi raaca nin carbeed oo ree bani damre ah ayuu u ahaa adoon u ahaa beder iyo madiinu ai waxooga ku dhaqi jiray boqorkii adeerkii miyuu aha mise waalkiibuu ahaa adeerkii oo mamlakada xabasha ka dhintay ayaa wax dhexla la waayay oon wiili midna ka tegey waxaa la yidhi waxaa jira wiiluu adeer u yahay oo waddanka carbeed lagu gumaysto waa la soo doonay habashayna waa ilahay u dhaqan boqortooy waa laga dhaxlaa baashu waa dhaxal qoys weeye waa la soo raadiyey maal iyo mood iyo dahab baa lasoo qaaday ninka hayste carbad baa loo yimid waa laga iibiyey wuxuu doonaa loo shubay wuxuusan weligii helin uu faqri jabiyey markii loo shubay waa lasii qaaday wiilkii saasoo najaashi lagu magacaabay luqada carabiga aad bu u yaqaanay saa dartee marka suurta maryam lagu akriya waa khushac wuu garanaya waddanku kusoo koray nin carabi u ahaa caadada iyo dhaqankaba marka ninkaa naftaba haysayba waxba ma qaban karin farna ma uusan qaadi karin saa darteed yo badan marka loo sheegay dhulkuu fadhiistay markii l nabi maxamed badar buu ku dagaalamay waana guulaystay waa gargaarsaday yuu saxaabaha laygu yeedho welima u sameeyey raggii saxaabadu ahaa uu soo dhoweeyey carshigiibu dhulkuu fadhiistay dhulkuu fadhiistay taajkiibuu iska dhigay wixii boqor qaanji o dhar caadiya buu soo xidhay dhulkuna fadhistay ciiduu fadhiistay waa sidee baa layihi boqoro maxaa kugu dhacay adoo alaab qabo oo wada birqahayo oo muxuu ahay aan lagu fahmaynin baan ku arki jirna maanta maxaa jira wuxuu waxaa nagu qoray injiisha anaajiisha waxaan ku haynaa bur ilaahay addoonkiisa markuu u gargaaro oo nasri iyo guul siiyo laabudda an yatawaadac lirabbihi inuu ismiskiimiye buu o dhulka isdhigo waxaana maanta maqlay bu soo gaadhay nabiy llaahi maxamed inuu ku guulaysto gaala ku jaray meelaan adhiga ku raac jiray bu ceelkii beder ee cadayga badnaa bui wuu gaala ku go'day maanta ayib marka hawshaa soo gaadhay bu markuu u yaqaan dhulka aad ba la socday dhulku isdhigay saxaabadii maamuusay soo dhaweeyey laakiin islaamkiisu wuxuu la ogaaday sanadka toddobaad ee hadda aha shek hadda ka kahadlay falama quri'a calayhi kitaab aslama wa qaala wuxuu lain qadartu haddaan awoodi kara maba awoodo maba dhaqaaq karo nin boqora dhaqaaqa hagee aad haya waa la dilhayaa xagee u socotaa maxamed ah waa maqan yahay ayib laakiin waxaaba lagu haystaa nimankan dhiib maxaad u haysataabaa lagu dagaalamaya maam asagaaba dhihi kara waan islaam xaggan adaya lain qadartu an aatiyahu la aatiyanahu haddaan awoodo inaan gaaro nabigoon u dhaqaaqo walle waa u tagahayaa lam yaqdar isagoon awoodin bu ku dhintay ayib xadiikaas ibnu sacd baa soo saaray fi abaqaat can ilwaaqidi daciif laakiin bayhaqi baa ku sheegay fi dalaa'il bisanadin axsanu minhu mujaladka labaad saddex boqol iyo sideed marka qadyad sugan weeye islaamkiisu sanad saabic inuu ahaa wuu sugan yahay wa kaana caaijizan ninkaa ma awoodi karin mutahallab buu ahaa maqduuru calayhi aan far dhaqaajin karin buu ahaa almamlaka nasraaniya kulligeed way la dagaalamayeen islaamkiisa xataa ma muujisan iska daa inuu wax ku xukume qolyo masaakiina oo casraaniyiin iyo zanaadaqa iskugu jira iyo bacd ayagu muxuu ahay iska wanaagsan xagga wanaagooda laakiin aan faham badan lahayn ayaa waxay u deliishadaan alxukm bikayri maa anzala allah waajib ma aha alxukm anzl wajma canfu maxaa jira najaashi oo boqor buu ahaa wuuna islaamay walam yaxkum bikitaab illah bal dabaalnimada adu eeg muxuu ku xukumaa ninka islaamkiis sheegana xukumaya islaamkiisii buu ku dhawaaqi layahay inuu muslim yahay oo intuu meesha qaraas ku xidha uu taabanhaya ayib marka goormuu wa xukumaaba soo ninku inuu awood leeyahay oo madax banaan yahay oo xor yahay ma aha salaaduu najaashi tukaday soo guurin soomuu soomay lama soo guurin xaj iskaba daa zake iskaba jooji axkaam islaamba waxba kama hayo nabigu dhambaal buu u diray islaam baa layihi wuu islaamay islaamkii uu siriga ahaabu xataa usan muujisan karin waa ku dhintay muxuu ninkan dabaqaa yuu xukumaa ma muslimiin buu haystaa ninkan ma muslimiin yuu sharcigu ku fulinhayaa sharciga lagu qoom aad ka adag tahay hee ama hee ku raacsan sharciga waxaa lagu fuliya niman aad ka awood badantood muquunin karto oo seebta u gilgeli karto ama ku taabacsan oo ku raacsan ninkan shacab raacsanna ma haysto ninuu ka adeegana ma jiro haddiiba la ogaado islaam baan dabaqi iska badaay maadaha muslim waa maqan yahay muxuu ku dejiyey ciidankii iyo colaaddii iyo dagaalkiis wuxuu ku dejiyey ciise intaas ma dhaafsisano ah, inta xabadku jirta ee meesha igu qoran ma dhaafsisano qadiya mutawaatir la yaqaano ibnu taymiya uu ka hadlay kutubtiisa manhaaj sunna iyo aljawaab saxiix iyo majmuuca iyo wuxuu cadeeyey ninkaa ma awoodi karin in hal xukuma sharci u fuliyo lanna wuxuu ahaa maqhuur buu ahaa maqluub caleyh ayib marka adigoo muslimiin haysta oo wax kaa maqan jirin oo wadan nabada jooga oo ninkii xataa kuweerar iska difaaci kara in sharci ilahi aad ka cararto najaashin wax ka xoqato so khudlaan ma aha khidlaan wey waa ayaan daro iyo shaqaa wey wa kataba ilayh wuxuu nabigu u qoray fariin an yuzawijahu inuu u guuriyo uma xabiibata binta abi sufyaan um xabiiba oo ka geeriyooday cabdulahi bnu jaxsh cubaydlahi bnu jaxsh uu ka geeriyooday ayaa ayuu nabigu gabadhaasi meherkeeda igu so xidh aniga wa kaanad um xabiib waxay fii man haajara ilaa ardi alxabasha ku jirtay maca zawjiha cubaydillaahi bnu jaxsh ilahay baa tawfiiqda haya culamadu waxay marayaan cubaydillahi bnu jaxsh inuu ridoobay ayib asalkiisi hore kaana min alxunafaa ragga wuxuu ahaa shirkiga aan ogolayn markiisi hore isagoo jaahili ah markuu nabiga ilaahay soo diray kaana awala man aslama buu ku jiray raggi islaami buu ahaa waa hijrooday markii xabasho la tegay oo nabad iyo barwaaqo iyo wanaag la helay ayuu nicmada ilahay xajin waayey waa ridoobay gaalnimuu ku dhintay waado badan baa maraya culamana waa diidan yihiin rag badanoo culamo ah waa diidan yihiin waxaadna moodaa marka min xayu albaxi la yidhaahdo inaysan sugnayn inuu hijrooday inuu inuu ridoobay wuu xanuunsaday cubaydullahi bnu jaxsh famaata waa geeriyooday laakiin riddo inaysan sugnayn baad moodaa baxdi baa ku jira majalat اlbayaan aad u qiimo badan oo qadyada lagaga hadlay cadadkeeda boqol sideetan iyo labaad boqol sideetan iyo labo ilaa lix daliil buu ninkaa keensaday cadcad banaanku dhigay qadiya aad booga niqaash wadaadaha yii ninkaa uu ridoobay baxsi xoog badan m ma jiraan wadaado badanna waa ka niqaasheen ninkan eh, risqullah inmahdi waa ka hadlay eh, akram jaal cumari waa ka hadlay laakiin nimankaa ma tabar badna baxdigood ayb baxdiga majalada ku jira nuquusha laga soo aniga maan helin lakin nuquul laga soo guriyay baan qaybo ka helay nuquusha nuquul aad u xog badan w ayb midda kale xaalad aan caddayn ninkan islaamkiisi waa la hubaa aani hijrisi baa la hubaa iimaankiisi wanaagiisi sidqiisi waa xaqiiqo wa yaqiini ah riwaayaadka tilmaamaya inuu hirdo ku dhintayna dacfi badan baa ku jira hawl marka muhmala oon caddayn ruux ridadii ku sugi mayno ayb wain kaana mujtahida cinda bacdi ahli siyar sheekuna tiibuu maray wa kaana fii man haajara ilaa ardi xabasha cafan wa kaana man haajara ila ardi xabasha maca zawjiha cubaydillahi bni jaxshin fatanasara waa kiristaamobay hunaaka meesha wamaata waana dhintay fazawajahu najaashiyu nabi maxamed najaashi baa u guuriyay uma xabe nabiga iyaha ayada fazawajahu annajaashiyu damiirka huda nabigu u laabanaya fazawaja anajaashiyu hu rasuulka weeye iyaha uma xabiiba wa asdaqaha asagaana ka meherbaxshay canhu can rasuul arbacata mia dinaar afar boqol oo dinaar lacag culus wey waa lacag aad u badan oo gabadh nabi maxamed baan lagu guursanin daraahin baaba lagu guursan jiray dinaar lacag aad u badan wey wa kaana aladii weliya nabiga waxaa wakiil u ahaa u aqbalay meherka sida sawaabka camr umayd damri saxaabiga farinta waday ee dhambaalka waday ee sabr islaami najaashi lahaabaa nabiga wakiil ka ah oo qabiltu lahu yidhi hawlihin haddii la maro gabadha waxaa meheriyey ninkii dad u xigay oo khaalid bn saciid bn alcaas ah oo dad u xigay alumawi ayaa maka meheeyey goobjoog iyo maamuskana najaashi baa iskale iyo meherbixinta haw sidaas ay ahayd wa kaana aladii weliya taswiijaha walaayadeeda yaa baxshay oo meheshay gabadha khaalid ibnu saciid bn caas oo dee umawi isku qoys yihiin gabadha ilaa iyadu waa reer banu umayo weeye wa kataba ilayhi rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu fariin oogu diray najaashi u qoray an yabcaa inuu usoo diro ilayhi ila rasuul man baqiya wixii harsan aw inta kale way soo noqdeen wey way soo noqdeen qabla dalika way soo noqdeen waa cabdulaahi iyo cumaan ibn cafaan iyo yaa soo noqday cindahu min asxaabihi saxaabada ku dhiman ee weli aan soojin inuu soo diro doomo soo saaro wayaxmilahum weliba uu soo gaadsiiyo fafacala waa yeelay doomuu soo siiye dheereeya oo uu xulay buu ku soo xidhay markaas soo dhaqaaqeen waxaa iyaga ku beeray u tegey muuse alashcari iyo niman dhowroo tobaneeya oo ree yamaneed ah baa iyagu markay yman iyagoo jooga nabigu inuu soo baxay o rasuul soo baxay doon bay soo qaateen waa w iskala sharaac wey markay soo aadeen jidday soo aadeen dabeel baa intay ku dhufatay duufaano waxay ka dhaceen xabash doontoodii markaasaa le xaggee u socoteen makiya jiddaan u soconnay muslimiin baanu ahay oo maxaa kakeen doon baa nala soo fakatay jacfar baa yidha nala jooga annagaa mar bixi doonin waa nala joogaysaa belay la joogeen jacfar abi muusa alashcari oo yeman ka yimid maka u socod oo dabeel ay xabash ku turtay iyo soo raacay khaybar ba lawada yimid nabigu khaybar furtay baa laiskugu yimid nabigu markuu khaybar furtay wuxuu yihi ma khaybar furashadeedaan ku farxa mise jacfar biquduumihi markii i farax garan mahayo bu sal slam jacfar sacdoo nabad qaba oo wada socda sabciin ragga ku dhowe ah aan yarayn maca alyamaniinti sabciin mamaka ma jacfar soo gelidiisi iyo guushan ilaahay muslimiin ii soo celiyay baan ku farxa mise khaybar gacanta ay gashay markaasaa lagu yihi saxaabadi waa las xogsaday waxaa la yidhi nimankiina ka yimid xabasha beder baa idan dhaaftay oo uxud baa idan dhaaftay oo kana idan dhaafay oo kana idan dhaafay oo axzaab baa idan dhaaftay haddaa iska soo ruclayseen waxaa ma haysaa haddaa idinkoo iska nabad ah oo iska soo raaxaystay oo yman xabasho soo bartay oo afaxmaariga ku hadlaay baaba timaadeenba <laughs> jacfar iyo hawshaas asma bintu cubays baa ku jirta oo hadda xaaskii jacfarad garanaysaa asmaoo nabiga la joogto nabigu sal slam nimanka xabasho ka yimid ee soo hijrooday khaybar noogu yimid waa asxaabu hijratayn laba hijray leeyihiin ayagana umaddu khayr badanba adagu farday saxaabi kale usheegto muhaajiriinta ku jiray wuu ku farxay waa iskugu yeedheen xadika baa laga wariyey sabciintoodu way ka wariyeen xadika casmada um, ka qaateen noo sheeg xadiidka markaasay farxeen waxaa layidhi iimaanka anagiba maantaan kaga farax badnahay wixna dhaafee tawciid ahaa ama muxuu ahaay dagaal iyo halgan iyo jihaad ahaa haddaan maanta anagu khayr ku fadhino waa khayr marka fafacala waxamalahum wuxuu ku soo qaaday saxaabadii harsanayd <clears throat> fii safiinati laba doomood maca camr mayta damri nin adag buu ah hawlaha adag iyo hawlaha loo baahan saxaabi loo dura waan ka sheekeyna camr mayo nin la yaqaana mar baynu gaari doona hawshiisa isagaa warkiisa cadaysan doona insha allahu tacaala faqadimuu calaa rasuuli illah rasuulki ilaahay bay u soo galeen bkhaybara fawajaduuhu nabiga heleen qad fataxa isagoo qabtoo furay fakalama rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu muslimiintu buu la hadlay an yudkhiluuhum inay geliyaan oy ka wadaajiyaan fii sahaamihim sheerarkoodii qorihii haniimadii ay heleen muslimiintii baa la wax ka siiya ilan haniimadu waa xaqu mujaahidiin wey rubca ee khumuska mooyeen afar arbacatu akhmaaska mujaahidiintaa iska leh hadday dhahaan kulligeed waxaan siinay hebel agoontaan ku wareejinnay mxuu ahay duqayda ha lagu daryeelo isbitaalka weyne la dhigo mxuu aha muslimiinta xanuun dadka xanuunsan hallas iyagaa iskale xaqaas hadday mujaahidiintu mxuu arbacatu akhmaasi haniimada ka tanaasulaan ama cid kale wax ka siiyaan ama ay soo geliyan ayaga aq le lagu weydiin jiray ayaga lagu xadgudbi maayo xaqan idinkaas maaa ree hawaasin waagay jameen la qabtay ay soo islaameen haniimado weli aan si la qaybiyo oo nin walba intiisa la siiyey ayib baydhe nab alla islaamna xoolaha naloo celiyo iyo caruurtii iyo haweenka naloo cesho nabig wuxuu hi wixii anigu aan igu soo hagaagay qayb ahaan iyo reer bani cabdilmualib iyo reer haashim oo dhanba bani haashim celis weeye iyo reer mualib labada qoys ilma adeer waan ka adkahay laakiin muslimiinta kale waa in ayagu ay ogolaadaan o fasaxaan o idmaan waxaad yeelaysaa muslimiintu qalbi naxariis badan weeye intaad istaagtaan maanta duhurka markaan dadka tujiyo istaaga oo baahidiina sheegta duqay af malan oo mxuua ah, halli yaqaan oo lasoo xulay baa istaagay muslimiinta bay la hadleen wanaagoodii bay sheegeen dhibkii bay sheegeen qaraabanimadii ahalnimadii ayib in loo celiyo erge ka yihiin caruurtii haweenka in loo celiyo xoolih muslimiintu hawshii bay dhegeysteen waxaa leelah waa tani garwey markay duqaydii halka dhameeyeen nabiguna waa istaage waa taageere anna erganhay bu duqayda waay hawshay sheegeen baan taageersanahay mugta hawsh waa ila siyaasadeey wey siyaa sharciya hadduu bilaabo saxaabad maysan diideen laakiin balwata ninkii dhibanaa ee dhibanaha ahaa ee mashruuca watay hal arka baririhiisa oo dadku ha u danqadeen kadibna nabigu ha taageeray mas-uulku nabigaa taageeray kadib wa waa waan yeela dhammaan waan wareejin dhammaan waa loo wareji anti ahayd kulli waa lagu wareeji dhowr nin baa diiday cabaas mdas aslami iyo aqra bna xaabis wuxuu yihi ani ree tamiim xoolihii nagu soo celin mayno ree tamiim qoyskii la yidhaahdo iyo anugu wx nagu soo ree hawaasin celis nagama dhexyabo waa loo dayay inta ayad nimanka wada ku habsadeen cabaas ibn midaas aslm angu ana wa banu salm waba cilmayna bani sulaym waaan celinama jiraan banu aslam cafw qabiilki waa ku kukacay akma jir ad sheegtay ugaasna mt waa cadilinta saacda laga bilaabo celis way oolaha iyagu qabiil fiican bay ahaayeen mar ba hadday muslimiinta xoolihii celiyeen ugaaskan soo taaganaya anagu celin mayno lafahada xukuntaaba naftada ka tali saacadan laga bilaabo waad cadilantahay sidaasada ayb waa celiye oolihii waa celiyey reer aslam maa muslimiinta maxaa ka reebahay fakalama rasuul lahi اlmuslimiina buu la hadlay an yudkiluuhum akrasn ina badan ba sidiisuba cuyaan ibn xusn ibn beder bn xabis buu ahaa an yudkiluuhum fii sihaamin fafacaluu ayagoon dagaal ka qayb qaadanin oon dagaal gelin oo gadaal ka yimid ayaa laga siiyey sheer sahmi baa la siiyey ka sahmi اhaanimiina mujaahidiin baa la siiyey wa calaa haada miyaan ku dara haddi soo iska istagaalka ayada hada bilahi towfiiq